نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii alcaqiida alwasitiya sheekh ibnu taymiya calayhi raxmat ullah waxaan soo gaarnay hadalka sheekha uu leeyahay wamin usuuli ahli الsunnati waاljamaca ana addiina wاliimaana qowl wa min usuuli ahli sunna ahlu sunnaha ahlu sunna waljamaaca nimanka magacaa leh ahlusunna waljamaca la yidhaahdo usuushooda waxaa ka mid a yani qawaacidda diintooda waxaa ka mid ah ana diina diinka iyo waliimaana iimaanku qawlun inuu hadal yahay iyo wa camalun camal qawlulqalbi inuu yahay qalbiga hadalkiisa iyo wlisaani carabka hadalkiisa wa camalu qalbi qalbiga camal uu sameeyo wallisaani iyo carabku camal uu sameeyo iyo wljawaarixi jawaarixda camal ay la timaado masaaisha aada laysugu khilaafay waxaa ka mid ah oo ahlusunna waljamaca iyo ay ku kala duwan yihiin firqooyinku qeexitaanka masalat اliimaan maxaa iimaan la yidhahda musama iimaan maxaa la dhahaa ahlusunahu marka waxay qabaan iimaanku wuxuu ka kooban yahay waa wax qalbigana ka dhaca afka iyo xubnaha intuba ay qabtaan ictiqaadka qalbiga ku jira afka oo lagaga dhawaaqo iyo xubnaha oo la yimaada wixii waajibaadkaay loo diray xaaraamtiina ka taga kullig waxaasoo dhan baa iimaanka soo gudagelay ayib taa waxaa lagu radinayaa laba qolo siuu sheekh inoo keeni doonaa murji'a iyo khawaarij baa baabkaas khawaarijta iyo muctasilado wada socda iyo murji'ada oo dhinaca bay isku khilaafsan yihiin oo ku khilaafsan marka addiin waliimaan isku macnuhu hadda ka wadaa sheekh kelimaad waxaa jira diinta inta badan isku shareecadu isku si ay u isticmaasho sida maalan alimaam albukhaari caleyhi raxmat ullah saxiixiisa fi kitaab aliimaan markuu marayo yani ibnu taymiya kitaabkiisa aliimaan uu ku sheegay yani aliimaan iyo addiin iyo alislaam iyo altaqwa iyo alistiqaama iyo macaani kelimaad waxaa jira isku macno dhow isku macno dhow baa jira oo yani waxa weeyaan macnahooda uusan kala fogeyn marka markii la yidhaahdo diin ama iimaan ha la qeexo macnaheedu waxa weeyaan iimaanku waxaa lagu qeexi karaa kelimo gaaban haddii la doonana waa lasii faahfaahin karaa kelimada gaaban lagu qeexi karo waxa weeyaan iimaanku waa qawlun wa camal intaas way gaabanta saa waa loo koobi karaa haddii lasii faahfaahiyo waxaa la dhihi karaa waa qawlu lqalbi wاllisaan camalu lqalbi wاllisaani wاljawaarix ama waxaa la dhihi karaa ictiqaadu lqalbi iyo nutqu lisaan iyo camalu ljawaarix sidaana waa la yidhahdaa intuba isku macno imaanaysa macna sheekhu hadda wuxuu inoogu faahfaahiyey marka hore wuxuu ina yidhi addiinu waliimaanu qowlun wa camal wey markaasu wuxuu inoo sheegay qowlku wuxuu ka dhacaa qalbiga carabkana wuu ka dhacaa camalkuna wuxuu ka dhacaa qalbiga iyo carabka iyo jawaarixda xubnaha qawlka camalkiisu waxa weeyaan waxaan dhihi laha qalbiga qawlkiisu waxa weyaan waa iqraarka inuu shaygii qiro shaygii inuu qiro rumeeyo waxaa la yidhaahdaa waa qawl qalbi taasaa laga wadaa qawl qalbi macnaha carabka hadalkiisuna waa caadiyo iyada waan garanaynaa macnaa inuu ku dhawaaqo shahaadateynkii iyo wixii yani in lagu hadlay waajibkayd inuu ku dhawaaqo camalkii marka loo yimaado camalku wuxuu ka dhacayaa qalbiga wuu ka dhacayaa carabkana wuu ka dhacayaa waxaa kale uu ka dhacayaa yani waxaa kaloo uu ka dhacaya xubnaha camalka qalbiga ka dhacaya waxaa laga wadaa doonitaanka uu qalbigu khayrka doonayo waxaa laga wadaa ikhlaaskii inuu waxaan ilaahay dartii u samaynayo waa camalulqalbiga waxaa ka mid a ah matalan tala saarashadii ilahay subxana wa tacaala qalbigay ka dhacdaa waa camalulqalbi waay waxaa ka mid a ah matalan xub ullahi tabaaraka wa tacala jacaylkiisa ilahay jacaylkiisa waa camal qalbi waay yani maalan rajada in ilaahay wax agtiisa la rajeeyo qalbigay ka dhacda waa camal lqalbi waay marka yani qawlulqalbina muxuu ahaa waa qiritaankaan nidhi inaad qirto ilahay jiritaankii subxaana wa tacaala xaqa inaad qirto rumayso intaasi waa qawlkiisa qalbiga qawlka ka dhaca way qalbiga ficilkiisa marka la tilmaamana intaa waa ka siyaasan tahayo waa acmaasha ah, maalan xubigii waa tawakulkii waa rajihii waa khawfkii waa iraadadii kuwaasa waxaa la yidhaahdaa waa camal qalbi ayib camalka waxaa kaloo uu ka dhacban lisaanka carabka carabka camalka ka dhacaya sheekhu wuxuu yihi shekh ibnu cuthaymin caleyh raxmat ullah oo kitaabka sharxay wuxuu leeyahay qowl lqalbi iyo camal lisaan in farqi loo sameeyo waxoogaa sucuba ku jirta allahuma in la yidhaahdo qawlu lqalbi waa dhawaaqa camalu lisaanna waxaa laga wadaa dhaqdhaqaaqa bishimaha iyo carabka iyo ay dhaqdhaqaaqayaan oo iyagu keenaya hadalka soo baxaya marka inuu kala qaadayaa suurtagal ahoo la yidhaahdo dhaqdhaqaaqa carabku inuu sameeyo dhaqdhaqaaqa uu samaynayo carabku samaynayo bishimuhu samaynayaan afku samaynayo ee codka soo saaraya waxaa la yidhahda dhaqdhaqaaqaas waa camalu lisaan dhawaaqa soo baxayana waxaa la yidhahdaa qawl lisan marka natiijo oo kale marka qawlku noqonaya ama camal ljawaarix iyada waynu garanayna waa salaadii lala yimaado soonkii lala yimaado sadaqadii iyo zakadii lala yimaado xajkii lala yimaado waajibaadkii diinta lala yimaado taasna waxa weya waa camalu ljawaarix oo xubnihii baa qabanaya gacmihii baa qabanaya lugihii baa qabanaya kulligood marka iimaankay soo wada gelayaan iimaanku asalkiisu waxa wey waa iqraarka iyo qiritaanka laakin kuma koobna iimaanku qalbiga keliya maaha waa in carabkii u raaco waa in xubnihii ay raacaan oo iyagana la yimaadaan wixii looga baahnaa markaasaa iimaanku macnaha kulligood saasay kusoo gudagelayaan oo iimaanku khaas kuma aha qalbiga keliya gooni kuma aha saas way macnaha ahlusuna waljamaca marka yani waxay ka mid tahay mabaadidooda mabaadid usuushooday ka tahay ayib qolyaha khilaafsan buu inoo keeni doonaa sheekh wuxuu yidhi wa min usuuli ahli sunna waljamaca ahlusunniyaha ahlusuna waljamaca usuushooda waxaa ka mid a ah ana addiina diinka iyo waliimaana iimaanku qawlun inuu yahay iyo wa camalun intaas waa haddii la gaabiyo oo marka waxaa kugu jirta qawlunta waxaa ku jirta qalbiga iyo carabka camalkana waxaa ku jira camalu lqalbi wاlisaani wاljawaarix haddaad lisaanka meesha ka saartana waad heli karta oo tirado waxaa ku jira qawlu lqalbi wاljawaarix saasoo kale macnaha oo lisaanku marka isaga qawlki waxaan dhihi lahaa camal dhig camalu qalbi waljawaarix inaad ku goon yeeshood lisaan ka saartana iyadana heli karta mana ayib wuxuu yihi marka sheekhu qawlulqalbi wey iimaanku waa qawlulqalbi qalbiga hadalkiisa qalbigu inuu hadlo oo hadalkiisa waxaa laga wadaa inuu qiro oo rumeeyo wax rumeeyo xaqii inuu rumeeyo wllisaani wa qawlullisaani wey carabka dhawaaqiisa shahaadateynkii uu ku dhawaaqo in waxa qalbigii ku jira uu cabiro oo inuu rumaysan yahay uu ku dhawaaqo qawlulisaan waa camalu qalbi wey qalbiga camalkiisa qalbiga camalkiisana waxaynu nidhi wuxuu ka siyaada yahay qiritaanka iyo rumayntu ziyaado ka yahay waxa weeyaan waa jacaylkii waa rajadii waa doonitaankii waa yani waxa weyaan maarata cabsidii ila akhirihi kuwaasaa macnaha laga wadaa camal qalbi wlisaani waa camal lisaani iyo carabka camalkiisa waxaynu waa dhaqdhaqaaqa uu samaynayo markuu ku hadlayo masalan waxa weeyaan uu ku hadlayo yani acmaasha iimaaniga wljawaarixi wa camal jawaarixi iyo xubnaha camalkooda xubnuhu camalkay samaynayaan iyaguna iimaankay ka mid yihiin salaadii iimaankay ka mid tahay yani ma kana allahu liyudiica iimaanakum baa la yidhi subxana wa tacala ilahay iimaankiina ma dayacayo salaadii baa laga wadaa salaadiina ilahay ma dayacayo siduu macnaa mufasiriintu ay leeyihiin marka salaadii baa iimaan laga dhigay leanna salaadu waa qeyb iimaanka ka mid xubnuhu ha sameeyeen lakin salaadu waa qeyb iimaanka ka mid yani soonku waa qeyb iimaankii ka mid xajku waa qeyb iimaankii ka mid jawaarixdu khayrkay la imaan dikrigi ilaahay ruuxu samaynayo waa qayb iimaankii ka mid saas wey macnaha ahlusunna waljamaca marka iimaanku camalna waa yahay qawlna waa yahay ayb wuxuu yihi waana aliimaana iimaankiina waxaa usuushooda ka mida ah, waana aliimaana iimaanku yaziidu inuu kordhayo biaacati ilahay daacadiisa inuu ku siyaadayo wayanqusu inuu nisqaamayo isdhimayo bilmacsiyati ilahay yani caasiyid la caasiyanayo inuu isku dhimayo waxaa ka dhalanaya haddii la yidhaahdo iimaanku waa qalbiga carabka xubnaha saa markii la yidhahdo waxaa ka dhalanaysa in wixii ilaahay daacadiisa oo ruuxu la yimaadana iimaankiisii ku siyaadayo wixii dembia uu galana uu keenayo iimaankiisu nusqaamo ah. waa mas'alo farac ka ah hore masalo ka ah farac ka ah tii hore ayib waxaa taas yani khilaafsan maalan murji'adoo kaleeto nimanka murji'ada la yidhaahdo waxay rumaysan yihiin alimaanu huwa tasdiiqu faqad waa ghullaat lmurji'a rumaysma iimaanku waa uun rumayn qalbiga cabas carabka inaad kaga dhawaaqdo uma baahna inaad xubnaha waajib kala timaadood gudatana uma baahna mar hadduu qalbigaagaba aad rumayn kala timaado kifaayo wey iimaankii oo kaamil aada leedahay waa caqiidat lmurji'a qaacidadanna waxaa lagu radinayaa iyo asalkan murji'adaasaa lagu radinaya iyagaa lagu radinaya macana qolo kaleeto oo murji'adoo yaro sokeeya waxay yidhahdeen alimaanu huwa tasdiiqu bilqalbi wlqawlu billisaan in qalbiga laga rumeeyo afkana lagaga dhawaaqo maxay ka reebeen jawaarixda camalkoodii bay ka reebeen waa murji'ada qaar ka mid a oo kuwa soo yaro sokeeya macnaha labada madhabba waa laba madhaboo khaldan lianna acmaashii jawaarixda bay ka saareen iimaanka ka saareen labadooduba waa khaldan yihin qoladaasa marka lagu radinaya waxaa madhabkooda kasii dhashay maadaama iimaanku uu tasdiiq yahay tasdiiqa laguma kala badnaa oo iimaankii siyaado iyo nusqaan ma leh leanna rumayntu waa hal shay oo aan siyaadana aqbali karin nuqsaanna aqbali karin waa ictiqaad qalbiga ku jira bas ah ictiqaadkaasina mana siyaado mana mana nusqaamo oo boqol dembi hadduu ruuxu galo dembiyada waaweyn oo islaamnimada uusan kaga baxaynin ah dembi kastoo hadduu galo dembiyada waaweyn ah macnaheed waxa way iimaankiisa waxba uma dhinmin hadduu daaco kasta la yimaado si kasta u dadaalana midka dembiilahe caasiga isagu waa isku iimaan waxaa ka dhalanaysa rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayhi iimaankiisa iyo mu'miniinta ka ugu caasisan iimaankiisu inay isku mid yihiin saasaa ka dhalanaysa leanna iimaankiiba mar hadduusan dembigu waxba u dhimaynin waxaa yani dadku inay iimaankooda wada kaamil yahay baa ka dhalanaysa waa caqiido marka faasida waa caqiido faasida ahlusunna waljamaaca maadaama ay qabaan iimaanku inuu qalbiga carabka xubnaha intaba ka dhaco oo kulli soo hoosgelayaan waa isdhimayaa wixii macsiya iimaankay dhaawacaysaa wixii khayr ee uu dhaace ruuxu la yimaadana iimaankiisii bay siyaadinaysaa kordhinaysaa manaa sidaas weyaan ayb wa ana aliimaana iimaanku yaziidu inuu kordhayo ayay ahlusunna waljamaca qabaan bidaacati ilahay daacadiisa inuu ku kordhayo qur-aanka akhrintiisa dikriga ilaahi subxaana watacaala salaada tukashadeeda soonkii iimankii bay kordhinaysa wayanqusu wuu nusqaamaya iimaankii bilmacsiyati ilahay macsiyadiisana waa ku nusqaamaya waa isdhimaya wahum maca dalika wahum ahlu sunnuhu maca dalika yani taala la jirankeeda taa jirankeeda ayagoo taa qaba waa tee inuu iimaanku ka kooban yahay arrimaha lasoo sheegay ayagoo taa qababayna haddana laa yukafiruuna ma gaalaysiinayaan ahla alqiblati dadka qiblada u jeedsada qiblada dadka qiblada ma gaalaysiinayaan ahlulqibladu waa muslimiinta oo qiblada usii jeesada kuma gaalaysin laa yukafiruuna ma gaalaysiiyaan ahla alqiblati qiblada dadkeeda ma gaalaysiyaan waa muslimiinte bimuطlaqi lmacaasi macaasida iyo walkabaa'iri dunuubta kamaa yafcaluhu siday samaynayaan alkhawaariju khawaariju siday samayso o kaleeto muطlaqu lmacaasi waxa uu ka wadaa bimacnaa aslu lmacaasi saas mana macaasida asalkeeda ama waxaad tidhaahdaa macsiyo oo dhan macsiyo oo dhan kuma gaalaysiyaan dadka iyo dembiyada waaweyn laakiin dembiga ay ku gaalaysiinayaan oo dadka ay islaamnimada kaga saarayaan waa dembi qur-aankii iyo sunnadu ay sheegeen inuu ruuxan uu diinta kaga baxayo laakiin mujarad dembi weyn buu galay dadku ruux hadduu marka hore muslim ahaa iimaanka iyo islaamnimada kagama saaraan macnaheedu waxa weeye khawaarijtay tanna kaga gedisan yihin ahlusunna waljamaca waxay qabaan acmaasha xubnuhu qabanayaan iyo carabka dhawaaqiisu inay iimaankii ka mid yihiin haddana xubnihii hadday khalad galaan ama carabkii uu khalad ka soo fulo oo dembi weyn ah iimaankii oo dhan uma dhammaynayaan iimaankii oo dhan ma baabi'in oo ruuxii ma gaaloobin taa waxay kaga gedisan yihin khawaarijta khawaarijtu waxay qabaan iyo muctasiladu labaduba iimaanku inuu yahay qawlu lqalbi waxaan dhihi lahaa yani waxa weeyaan ictiqaad lqalbi qawl lisaan iyo camal ljawaarix ahlusunaha halkaa kala mid yihiin ahlusunaha waxay kala mid yihiin waa ictiqaadka qalbiga afkoo lagaga dhawaaqo xubnahoo lagala yimaado iimaanku waa ka laakiin iyagu waxay qabaan mas'alo walba khalad walba oo ruuxu galo oo dembi weyn noqon kara in islaamnimadii lagaga baxayo halkaa way meesha ku khaldan yihiin khawaarijta iyo iyo muctaziladu oo ahlusunaha kaga gedisan yihin ahlusunnuhuna waxay qabaan ma ahee dunuubta waaweyne gaalnimada aan gaadhsiisnayn ma keenaan gaalnimo ruuxii kaga bixmaayo maayo maalan zinuu la yimid ruux muslimuu dilay isagoon xalaashanaynin maalan waxa way maaratay ilaa aakhiri khaladaadka noocaas oo kale ah gaalnimo ma keenaanoo ruuxii islaamnimada kaga bix maayo hadduusan xalaashanin xalaashigu waa meesheeda laakiin wuu ku dhacay isagoo inuu khalad yahay inuu dembi galayo isagoo og buu dembigii galay kaga bix maayo yani waxa weye iimaan kaga bixi maayo saas daraaddeed buu sheekhu wuxuu yihi laa yukafiruuna ahla alqiblati bimuطlaqi almacaasi sidanaa ka fiican hadalka yani abu jacfar aaxaawi kitaabkiisa daxaawiyada uu yidhi yani ma gaalaysiiyaan dunuubta dadka kuma gaalaysiiyaan waxaa ka fiican hadalkan ibnu taymiya uu leeyahay kuma gaalaysiiyaan bimuطlaqi almacaasi maxaa yeelay dunuub baa jirta ahlu waljamaca hadduu ruuxu galo ay ku gaalaysiiyaan laakiin dunuub oo dhan kuma gaalaysiiyaan mulaqulmacaasi macnaheed waxa wey dunuub oo dhan kuma gaalaysiiyaan dunuub qaarkeed waxaa jira ay ku gaalaysiiyaanoo dembiyada kitaabka iyo sunnadu ay kutuseen ruux hadduu galo inuu ku gaaloobayo taa waa ku gaalaysiinayaan iyada laakiin dembi kasta hadduu galo oo dembi weyn a ah kuma gaaloobayo waana middaa middaa ay ku kala gedisan yihin khawaarijta iyo ahlusunna waljamaca laa yukafiruuna ma gaalaysiinayaan ahla lqiblati ma gaalaysiinayaan bimulaqi lmacaasi dembiyada oo dhan walkabaa'iri iyo kuwa waaweyn macaasida kuwa yaryar iska dheh walkabaa'ir iyo kuwa waaweyn kamaa yafcaluhu siday samaynayaan alkhawaariju bal iska badaa inay ku gaalaysiiyaane alukhuwatu aliimaaniya walaaltinimada iimaanku haabitatun mid sugan weeye maca almacaasi dembiyada la jirankooda ayadoo ruuxii uu dembi galay weyn baa haddana iimaankii loo sugay walaaltinimo wixii ka dhalanayay iimaanka oo walaaltinimadii ka dhexaysay isagiyo mu'miniintana weliba loo sugay isagoo dembi weyn haddana galay saas way macanaha kamaa qaala siduu yidhi subxaanahu nasahnaantiisa alla uu yidhi subxaana wa tacaala faman cafaa ciddii cafida faman cufiya dheh faman cufiya ruuxii loo cafiyo lahu isaga min akhiihi walaalkii xaggiisa shay-un wuxuu looga cafiyo faitibaacun fa calayhi waxaa dushiisa ah itibaacun raacasho bilmacruufi si wanaagsan inuu u raacdo ciddii wax ka qabtay macnaa waxa weeye waxay ahayd ruu aayaddii kusoo aroortay dadka isdila hadduu ruuxu ruux muslima dilo oo isagoo muslima ama mu'mina uu ruux mu'mina dilo ruuxii mu'minka ahaa ee dilayna qisaas lagu leeyahay kii wax dilay baa xaq loogu leeyahy in la qisaasto dilkii baa laga cafiyey walaalkiisii uu dilay ee isagu uu dhiiggiisa galay dilkii ka dhashay oo isaga lagu mutay in la qisaastoo la dilo baa loo cafiyey qoladii xaqa u lahayd inay dilaan baa iska cafiyey qoladan marka wax cafiyey waxaa la rabaa qoladii inay dadkii dhiigga ay ku lahaayeen oo ninkii wax dilay ah in ay u raadsadaan si wanaagsan ugu raadsadaan wixii diyadii iyo magtii ah taa maaha marka hadda ta laga hadlaya taas waa ayadda macnaheeda lakin waxaa laga hadlayaa kii dilay iyo kii la dilay baa iyagoo dilku dhacay baa haddana waxaa la yidhi waa walaalo masaladu waa taa dilku waa min kabaa'ir dunuub dembiyada waaweyn buu ka mid yahay ilahi laga gala subxana wa tacala buu ka mid yahay haddana maca dalika ninkii dilka galay ee walaalkii kas u dilay gaalni gaal lagama dhigin oo islaamnimada lagama saarin bal waxaa la yidhi kuu dilay bay walaalo yihiin faman cufiya ruuxii la cafiya lahu isaga min akhiihi walaalkiisii uu dilay shay-un xun looga cafiyo qisaastii baa laga cafiyey yani waxa weeye diyadii baa wax laga cafiyey faitibaacun bimacruuf kaa cafiyey ayaa waxaa laga doonayaa kii uu cafiyey maya kii yani waxa weeye kii kii wax cafiyey baa laga doonayaa in yani wixii uu yani maxaa yahay bilmacruuf waa adaaun biixsaan soo mahay ha kan dembiga galay ee dilka sameyna waxaa la rabaa wixii diyad ahayd iyo magtii inuu si fiican u guto kan wax laga galay ee wax laga dilayna ee cafiga sameeyeyna waxaa laga doonayaa faitibaacun bilmacruuf inuu wixii u laabnaa oo maktii ah uu si fiican u raadsado macruufka iyo si shareecadu ay ogoshahay oo wanaagsan inuu wax u doonto wixii ka maqnaa macnaha saas weyaan marka yani labadii isdishay oo haddana walaalaah wey haddii uu gaaloobi lahaa walaalo mayna ahaadeen taa markhaati waxay u tahay ruuxii oo dembi weyn galay haddana inuu mu'min yahay laakiin haddana iimaankiisu kaamil ma aho dembigaa uu galay baa iimaankiisii dhaawacay oo iimaankiisu waa naaqis saas wey maanaa aayaddaasi marka waxay kutusaysaa dembiyada waaweyn inaysan gaalnimo keenaynin oo yani dunuubta shirkiga iyo aan ahayn oo ku cad yani gaalnimada ku cad lakiin dunuubta waaweynee aan qur-aanka iyo sunnadu sheegin in lagu gaaloobayo kuwaasi ruuxu inuu galo bimujarad uu galo inuusan ku gaaloobaynin ayaa macnaha wax weeyaan aayaddu muujinaysa wa qaala rabbi wuxuu yihi subxana wa tacaala wain aa'ifatani haddii laba kooxood oo min almu'miniina mu'miniinta ka midi iqtataluu ay islaayaan faaslixuu hagaajiya baynahumaa dhexdooda irsisiya fain bagad hadday gardarsato ixdaahumaa midood cala lukhraa midda kale ay ku gardarsato faqaatiluu la dagaalama muslimiinta intoodii kale faqaatiluu la dagaalama allatii midda tabgii gardarsanaysa xataa tafii'a ilaa ay laabato ilaa amri illaah ilaa amarka ilaahay usoo laabato xukumka sharciga usoo noqoto fain faa'at hadday soo noqoto marka oo khaladkii kasoo laabato iyo madaxadaygii faaslixuu hagaajiya baynahumaa dhexdooda heshiisiya bilcadli cadaalad ku heshiisiya yani middan madax adagtee waxoogaa idinku adkaatay eed la wada dagaalanteene soo noqotay ha ka hiilinina way macnaha bimujarad way madax adkaatay ha uga hiilinine cadaaladda laazima faaslixuu baynahuma bilcadli waaqsituu cadaalad sameeya maxaa yele ina allaha alle yuxibu wuxuu jecelaya almuqsitiina kuwa cadaalada sameeya xagee ayadan laga daliishanayaa aayadda waxaa laga daliishanayaa wa in aa'ifatani min almu'miniina iqtataluu way islaayeen laba kooxood oo muslimiinta ka mid a ah islaayay ayagoo dagaalamaya baa haddana ilaahay iimaan ku tilmaamay inay muminiin yihiin ruuxa muminkaa la dagaalankiisuna waa dembi weyn sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun soo nabi kuma sal lay slam ruuxa muminka caydiisu waa faasiqnimo la dagaalankiisuna waa kufri waa kufri kufrigaasi marka lagama wado hadduusan calaashanin lagama wado kii diinta lagaga baxayo kufrun diino kufrin midkay salafku yidhahdaan marka waa dembi weyn walaa shaka fi dalik qur-aankuna waa sheega xadiista nabiguna waa sheegtay sal lay slam la dagaalanka ruuxa muslimkaa lala dagaalamo ayadoo taasi ay jirto haddana labadii isdagaalayay baa ilaahay wuxuu yidhi waa mu'miniin labaduba iyagoo dembi weyn samaynayaba haddana iimaankii loo sugay taa macnaheedu waxa weeyaan dembigii weynaa ee dagaalanka ahayd ay dagaalamayeen iimaankii iyo islaamnimadii kama saarine bimujarad waa dad uun macnaha dembi ku dhacay waa dad dembi ku dhacay taasay markaa aayaddu sugaysaa sida aayaddii hore ayay la macno tahay oo wasfigii iimaanka iyo magacii iimaanka ma ayna waayin oo mayna ku waayin yani waxa weeyaan maaratay dembiga ay galeen ayb alla wuxuu ka dambaysay subxaana wa tacaala inama almu'minuuna ikhwa inama almu'minuuna mu'miniinta unbaa ikhwatun walaala ah iyaga unbaa walaaltinimadu dhabtii ila macnaha ka dhexaysa faaslixuu hagaajiya bayna akhawaykum labadiinna walaal dhexdooda hagaajiya idinkana walaalay idinla yihiin labadooda islaynayana waa walaalo walaaladiin dhexdooda waxa yaaliya fasaadka hagaajiya w man oo heshiisiiya saasuu alla leh subxana wa tacala aayaddan dambe waxa uu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay aayaddan dambe waxay radinaysaa aayadda hore dadka qaarkooda shubha ku furi lahaa shubhadooday ka jawaabaysaa oo waxay qaarkood yidhaahdeen khawaarijta iyo qolyale waxay yidhahdeen markan la leeyahay wa in طaa'ifataani min almu'miniina iqtataluu waxaa laga wadaa intayna dagaalka gelin bay mu'miniin ahaayeen laakiin mar hadday dagaalameen waa gaaloobeen waxaa radinaysa aayadda dambe oo dagaalkii markii laga soo warramo aayaddii dagaalka laga soo baxay baa waxaa la yidhi inama almu'minuuna ikhwa aslixuu bayna akhawaykum marka tan meel laga mara male way macnaa ayagoo dembigii galay baa haddana leeyahay waa walaalo oo dembigii dhammaaday dembigay gale waa soo dhammaaday haddana waa walaalaa laleeyahy walaaladiin heshiisiiya iyuaa laleeyahy subxana wa tacala marka yani waa madhabu ahlusunna waljamaca weeye in ruux dadku aan dunuubta waaweyn lagu gaalaysiinaynin allahuma dembi uu iyo sunnadu ay ku tuseen inuu gaalnimo keenayo mooyaane sida maalan shirkiyaadka oo kaleeto yani waxa way sixirka oo kaleeto oo culimada qaar ka mid ah ay qabaan inuu kufriyo gaalnimo keenayo qur-aankana macnaha aayaad tusaya ay jiraan yani ila akhirih masaa'il noocaasoo kale waxaa jira nusuusta kutusta inay gaalnimo tahay maalan waxa weye misxafka oo la oo kaleeto ilahay caydiisa oo kaleeto rasuulka cayitaankiisa o kale salawatu rabbi wasalaamu caleyh waa masaa'il iyadu macnaha waxa wey aan dood u baahnayn aan muran lahayn iyadu manaa saas weyaan taasoo kale marka la odhan maayo ninka yidhahda gaalaysiiyo dadka noocaas kale ah oo yidhahda masaladaasi gaalnimay keenaysa qubuurta riix maalan waxa weye ilahay keyrkii caabudo waa gaalnimo yani ruuxii diinta caya waa gaal ruuxii rasuulka caya waa gaal ninkii yidhaahda macnaheeda maaha inuu madhabkii khawaarijta ku dhacay leanna kuwa waxaa ku tusay kitaab iyo sunna ku tusay inay ruuxii ku dhacay uu gaalnimo keenayo dunuubta laga hadlaye laleeyahay gaalnimo ma keenayaan ruuxii la yimaadaay waa dunuubta uusan kusoo aroorin nusuustu inay gaalnimo keenayaan manaa ee bimujarad dembiye waaweyn uun ah manaa kuwaasa laga hadlay ayib wuxu uhi sheekhu walaa yaslibuuna ma siibayaan ahlu sunnuhu alfaasiqa ruuxa daacada ilaahay ka baxay ee dembiga weyn gala manaa almiliyi alfaasiqa almiliya dheh almiliya faasiqa diinta loo aaneeyey yani alladii yantasib ila almilla waay faasiqa diinta u nisba sheeganaya oo islaamnimada sheeganaya iimaanka sheeganaya laga kama siibaan ahlu sunnuhu islaamnimada kama siibaan bilkuliyati duuduub ahaan ugama wada siibaan islaamka oo dhan kama siibaan ayib walaa yukhaliduunahu kumana waariyaan fi naari naartana kuma waariyaan kamaa taquluhu sida ay leedahay almuctazilatu muctaziladu say leedahay qolyaha faasiqa ilaahay daacadiisa ka baxay welina diintii islaamka sheeganaya oo yani diintii rumaysan oo aan diintii wax ka saara la imaanin laakiin dembiga weyn galay diintiina u nisba sheeganaya qolyaha ka saara diintoo gaalaysiiya waa khawaarijta casrigii hore magacaasay watay laakiin gadaal dambe waxay qaateen magacan ah atakfir wlhijra magacaasay hadda leeyihin oy wataan macnaa xambaarsan yihin lakin mabaadidu waa mabaadidii magacyaha isbedelaya macno weyn ma mabaadidu waa mabaadidii macnaha ayib marka ruuxa diinta yani muslimka ah ee faasiqa noqday ee dembiga weyn galay kulli ahaan iyo si dhammaystiran ugama saarayaan iimaanka ugama saarayaan ugama siibayaan taasi waa mid khawaarijtaasaa yeesha oo ruuxii zinaysta agtooda gaal buu ka yahay ruuxii ruux dila agtooda gaal buu ka yahay ruuxii ribo qaata agtooda gaal buu ka yahay wa haakada ruuxii dembi weyn galaba agtooda gaal buu ka yahay ruuxii kish sameeya gaal buu ka yahay ruux muslima ruuxii caaya gaal buu ka yahay ruuxii waxantaay gaal buu agtooda ka yahay hada madhab alkhawaarij adduunka agtooda gaal buu ka yahay aakharana cadaabka inuu ku waaraya rumaysan yahay sidaa waxaa ka gedisan muctazilada muctaziladu khawaarijta waxay la waafaqsan tahay markii masaladan la joogo waxay la waafaqsan yihiin aakharo horta inuu cadaabka ku waarayo way la waafaqsan yihiin laakiin adduunka magaca loo bixinaya kaga gedisan yihin khawaarijdu waxay dhahan waa kafir soo ma muctazilada waxay dhahan kafir yaynaan dhihine aan dhahno adduunka intuu joogo waa manzila bayn almanzilatayn meeshay kala bexeen halkaa yani boos udhexeeya weeye iimaankii iyo gaalnimadii adduunka magaca aan u bixinno aakharana waxaan idinla waafaqsannahay inuu cadaabka ku waarayo oon marnaba laga saarayn marka iyagiiyo khawaarijta waxaa u dhexeeya un magac bas wax weyn uma dhexeeyo saas wey maana magaca adduunyada loo bixinayo iyo qaabka loola tacaamulayo macana walaa yukhaliduunahu kuma waarinayaan oo inuu ku waaro ku xukumi maayaan fi naari naarta inuu ku xukumo yani inuu ku waarayo ma xukumayaan kamaa taqulu sayleedaha almuctazilatu bal iska badaa inay arrinkaa xukumaane alfaasiqu ruuxa faasiqii yadkhulu wuxuu gelayaa fi smi liimaani iimaanka magaciisuu dhex gelayaa magaca iimaanka almuطlaqi ee macnaha waxa weeyaan la sii daayey almuطlaq yani wuxuu leeyahay sheekh ibn cuthaymiin aliimaan lmuطlaq iyo muطlaq liimaan baa kala jira haddii la yidhaahdo muطlaqu shay iyo ashay lmuطlaq luqada farqi baa udhexeeya mulaqu shay haddii lagu yidhahdo mulaqu shay waxaa laga wadaa shaygan asalkiisa shaygan asalkiisa ama shaygan qayb ka mid ah mulaqu shay baa la yidhahda ashay lmulaq haddii la yidhahdana waa shay dhammaystiran saas maanaa haddii lagu yidhahdo maalan hadda mulaqu lmasjid wax uun masjid la odhan karo wy wax uun masjid magacii qaadan kara baa mulaq masjid la yidhahda lakin almasjid lmuطlaq marka la yidhahdo waa masjid mutakamil ah waxba ka dhimana saas mana haddii la yidhaahdo aliman lmuطlaq maxaa laga wadaa waa imaankii kamilka ahaa wey haddiise la yidhaahdo muطlaq limaan waa imaankii qaarkii aslu limaan muusan ka bixin man aslu limaan ma waayin saas wey mana qayb ka mida ma waayin kulligii kama wada bixin saasaa laga wada saas daraadeed halkan tacbiirkan ah bal ilfaasiqu yadkhulu wuxuu gelayaa fi smi liimaani iimaanka magaciisiibuu gela hoos gelayaa almutlaqi ee dhammayska tirnaa macnuhu saas lagama wado waxaa fiicnayd buu le in la yidhaahdo say ku fiicnayd bal ilfaasiqu yadkhulu fii mulaqi liimaan saasuu ku ficnay fii mulaqi liimaan buu ku ficnaayo waxa maxaa yeelay iimaankii dhammaystirnaa faasiqa laguma tilmaami karee laakiin iimaankii un qaarkii buu haystaa wey macana asluliimaan buu haystaa saasay marka kufiicnayd buu leyahay ficlan waana saas ayib bal ilfaasiqu yadkhulu wuxuu gelayaa fi smi liimaani iimaanka yani magaciisu hoos gelayaa oo mu'min waa la dhihi way macnaha almuطlaqi iimaanka asalkiisii wey manaa iimaankii qaar ka mida wuu wataa oo faasiqu iimaankii kama bixin bilkuliya laakiin qaar ka mida waa ka haystaa ma kama fii qawlihi sida ilahay qowlkiisa ku sugan fatariiru raqabatin mumina fatariiru raqabatin mu'mina dhowr aayad kutub maalan naftii la dilay ee gafka loo dilay yani markuu ruuxu uu kafaara guud ka bixinayo kafaara guudkeeda waxaa ka mid a in uu bixiyo fataxriiru raqabatin mu'mina inuu xoreeyo qoor mu'minad ah fataxriiru raqabatin mu'minatin qoorta la xoreynayaaye inay mu'mino tahay baa shardi laga dhigay soo maa ayib ma waxaa laga wadaa inay leedahay muطlaqu liimaan mise aliimaan lmuطlaq inay leedaha baa laga wadaa ya mutlaq liman inay leedahay saa marka la yidhaahdo qoorta addoonta faasiqa ah kafaarada ma geli karaa ha saas mana lianna sharda waxa weeyaan mutlaq liman inuu iimaanu xun ka leeyahay laakiin haddaan haddii la yidhaahdo yani waxaa shardiya inuu leeyahay aliimaan lmutlaq raqaba aan iimaankeedu kaamil ahayn ma gudi kartay noqonaysaa markaa yani waxa weyaan maarata kafaaradii ma gudi karto saana lagama wado waxaa laga wadaa fataxriiru raqabatin qoor xoraynteed baa dushiisa ah ruuxii dembigaa galay mu'minatin oo iimaan uun leh wuxuun iimaan kale asluliimaan leh manaa walow faasiqadba ha ahaate manaa ayib waqad laa yadkhulu inuusan gelin baa laga yaabaa fi smi liimaani iimaanka magaciisa inuusan gelin baa laga yaabaa almutlaqi ee dhammayska tiran faasiqi baa weli la wadaa faasiqu inuusan gelin iimaanka mutlaqa ah inuusan magaciisa hoos gelinna waa suurtagal oo macnaha aan la odhanin waa mu'min iyadoo macnuhu uu yahay iimaankiisu kaamil yahay kama fii qawlihi tacaala sida ilahi subxana wa tacala hadalkiisaba ku sugan maanaa iimaanka dambe waxa iimaan kaamil ah iimaan kaamila ah lagumama tilmaami kara manaa kama fii qawlihi tacala sida ku sugan inama almu'minuuna aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatu zaadatum iimaana inama almu'minuuna mu'miniintu uun waxa weeye cid kale ma aha muminiintu muminiintu waa un inamadaas xasri faa'idaynaysa inama almu'minuuna mu'miniintu aladiina kuwa un weeye idaa dukira allahu haddii ilahay la xuso wajilat ay cabsanayso quluubuhum quluubtooda waidaa tuliyat markii la akriyo calayhim dushooda aayaatuhu aayaadkiisuna zaadatum ay u kordhinayso iimaanan iimaan ay u kordhinayso muminiin kuwa unbaa ah ayb muminiinta waxaa uun ah cid kale ma aha waxaa uun mu'miniin ah kuwa markii ilaahay la xusuusiyo qulubtooda cabsato markii ilaahay aayaadkiisa lagu dal akriyana iimaan ay u siyaadiso ayib dinka markii ilaahay la xusuusiyo uusan qalbigiisu cabsanin aayaadka ilaahayna markii lagu dul akriyana ayna iimaan u siyaadinin ma gaal gaalba maya laakiin maxaan odhanaynaa waa mu'min laakiin aan faasiqa ama naaqis liimaan ah aayaddani marka mu'minkay tilmaamayso waa kee waa midkii iimaankiisu kaamilka ahaa wey macnaha saas almu'min alkaamilu liiman way ama almu'min almawsuuf biliimaani lmutlaq kaasay aayaddani tilmaamaysa kii kalay saaraysaa marka ka kala saaritaankay saartay ma aha inay leedahay wuu gaaloobaye iimaankii kaamilka ahaa buusan lahaynoo sifadan mar hadduusan lahayn imaankii kaamilka laguma tilmaami kara wy manaa saas weyan ayib waida tuliyat calayhim aayaatu zaadat imaana wa qawluhu nabiga odhahdii sal lay slam ayaa ka mid a wa qawlihi wa kamaa fii qawlihi siduu nabigu yidhi sal lay slam laa yazni zani laa yazni ma zinaysto azani midka zinaysanaya xiina goorta yazni uu zinaysanayo walxaal huwa isagoo mu'minun u yahay mid iimaan leh markuu zinaysanayo isagoo iimaan leh ma zinaysto walaa yasriqu ma xado assaariqu midka wax xadaya xiina goorta yasriqu uu xadaya walxaal huwa mu'minun uu iimaan leeyahy markuu wax xadayo xatooyada ma sameeyo isagoo iimaan leh ayb walaa yashrabu ma cabo alkhamra khamrada ma cabo xiina goorta yashrabuha uu cabayo wa huwa mu'minun isagoo iimaan leh walaa yantahibu ma boobo nuhbatan boobid daata sharafin oo qiimo u saaxiib ah yani wax la boobo oo sharaf leh taasoo yarfacu ay u kor yeelayaan annaasu dadku ilayhi nuhbada xaggeeda fiihaa dhexdeeda ama ilayhi xaggiisa taasoo yarfacu annaasu ilayhi fiiha absaaruhum indhahooda ay u kor yeelayaan yani shay qiimo leh oo dadka agtiisa qiimo ka leh oo dadku wada fiirsanayaan oo nin walba u indho taagayo ma boobo oo dadka dhexdooda kalama dhex baxo xiina yantahibuhaa markuu boobayo wahuwa mumin isagoo iimaan leh saa ma yeelo isagoo iimaan le wy macanaa markuu boobayo ma boobo isagoo iimaan leh maalan shay qiimo leh lacag maalan raashin oo kaleeto baa meesha yaalla dad buu ka dhexeeya dad buu ka dhexeeya intuu soo boodo oo dadkii uga soo hormaro ma dhufsado oo ma boobo ayadoo dadkii wada fiirinayaan oo nin walba u baahan yahay markuu yani isagoo iimaan leh saa ma sameeyo isagoo iimaan leh saa ma sameeyo wy maanaa ayib walaa yantahibu ma boobo nuhbatan boobid oo daata sharafin qiimo u saaxiib ah yarfacu nnaasu ilayhi xaggiisa ay u koryeelayaan fiihaa yani waxa weya nuhbada dhexdeeda yarfacu xaalo ay u koryeelayaan annaasu dadku dheh ilayhi ninkaa xaggiisa waa ninkii boobmada sameeyey fiihaa nuhbada dhexdeeda iyo boobka dhexdiisa absaarum indhahooda ay u koryeelayaan saa ma yeelo xiina yantahibuhaa markuu boobayo walxaal huwa muminu isagoo iimaan leh macnaheedu waxa weeye ruuxu markuu dembiyadaa galayo xaaladaa uu dembiga ku jiro mumin isagoo ama sameeyo saas man xaaladda uu dembiga ku jiro zinada markuu ku jiro xaaladaa iyadaa iimaan baa loo diiday xaaladda uu tuugnimada ku jiro waxadayo iimaankii baa laga anfiyey xaaladda uu khamrada cabayo iimaankii baa laga anfiyey xaaladda uu waxboobayo oo boobka noocaasa uu samaynayo iimaankii baa laga anfiyey ayib taa macnaheeda ma inuu gaaloobayba maya maxaa laga anfinayaa iimaankii kaamilka ahaa baa loo diidan yahay waxaa laga anfinayaa iimaankii waajibka ahaa ee kaamilka ahaa ma diidana xadiisku inuu iimaan leeyahay lakin iimaan naaqisa waay waxaa la yidhahdaa sideedaba luqada carabiga magaca magacyada sidoodaba asal ahaan waxaa la siiyaa shayga magacu wuxuu ku tusayo kamaalkiisa leh iyo asalka magaca iska leh saas maana yani arajul haddii la yidhaahdo asalka rajul magaciisa waxaa iska leh sifaatkii rujuuliyada ninka iska leh oo kamaalkeeda leh baa magaca asal ahaan iska leh kuwa kaleeta ee rujuuliyada sifaatkeedii aan si kamaala u haysaninna magacu yani kuma ah saasaa la yidhahda saas daraaddeed aliimaan marka la ilaaqo asal wuxuu ku yahay dadka iimaankoodu kaamilka yahay ma diidayso haddana islamarkaa in lagu ilaaqo oo lagu magacaabo dadkii iimaankii asalkiisii leh laakiin aan iimaankii uusan u dhamaystirnayn ma diidayso manaa saas weya ayib culimadu waxay yidhahdaan sida yani waxa weeyaan ibnu rajab alxambali iyo ibnu xajar iyo xadiiska markay sharxayaan waxay leeyihiin ruuxa waxaa laga wadaa xaaladda uu dembiga ku jiro qalbigiisa waxaa ka baxay ilahay muraaqabadiisa subxana wa tacala iyo cabsidiisii baa qalbigiisa ka baxay iimaanka la tilmaamayana waa ka xadiis saxiixa ba jiro aan u malaynayo imaam axmed in musnadka kusoo saaray albanina uu sheikh albani aleyh raxmat ullah uu ku saxiixiyey silsilada wuxuu leeyahay ruuxa mu'minka markuu dembiga ku jiro iimaankii sidii isaga oo baashi yani baashanta maxaa la yidhahda dullada madallada oo kale ah si isagoo macnaha waxa weeyaan ambareelladoo kale ah buu madaxiisa saa u saarnaanaya markuu dembiga ka dhex baxo buu iimaankii usoo noqonaya taa macnaheedu waxa weeyaan iimaankii markuu ruuxu dembiga ku jiro muraaqabadii ilaahay iyo cabsidiisii iyo wixiibaa zuulay meesha ka baxay oo qalbigiisa ka maran iimaanka la tilmaamaya ka maqana waa kaa isaga man mar alla markuu dembigii ka dhex baxo buu isxusuusanayaa inuu khalad gablay qalbigiisii gubanayaa tawbadii usoo noqonayaa ka xanuunsanayaa iimaankii baa markiiba usoo noqon saas wey man marka yani dareenkaa way midka la tilmaamaya laga anfinayo marna loo sugayo waana iimaankii nooc ka mid a leanna cabsida khawfka ilaahay iyo rajadiisa iyo soomeyna soo tilmaamay waxay ka mid tahay waa camal qalbi waay waa camal min aliimaan iimaankaasaa marka ruuxii ka maqan laakin tasdiiqii lagama wado wuu ka maqan yahay iqraarkii qalbigu kama maqna annutqu bilisaan kama maqna maadaama camal jawaarixdo khalada uu galay camalkaa jawaarixda uu gelayo baa wuxuu kutusayaa qalbigiisa iimaaniyaadka ku jira wax ka mida ina inay lumeen oo markaa uu lumiyey saas maana inay weligeed kasii maqnaan doontana xadiiskuma tusay ayb xadiiskani marka wuxuu anfinaya saan horeyba usheegnay waa iimaankii kaamilka ahaa ee asluliimaan ma ah wanaqulu waxaan leenahay buu sheekhu yidhi huwa ruuxaas dembiga galay mu'minun waa mu'min oo naaqisuliimaani iimaankiisu dhiman yahay aw amase mu'minun waa mu'min biiimaanihi iimaankiisa mu'min buu ku yahay iimaankan asalka ahee qalbigiisa ku jira mu'min baan ugu tilmaamaynaa faasiqun faasiq weeye bikabiiratii dembiga weyn uu galayna faasiq buu ku yahay marka jamaca bayna alfisqi wa bayna aliimaan saas man qad tajtamicu fi shaksi iimaanu wa fisqun fi aanin waaxid hal mar baa laga yaabaa inuu fisqi iyo iimaan ruuxa isugu tago hal mar baa laga yaabaa inuu isugu tago iimaankii oo lagu tilmaamo iyo haddana naqsuliimaan oo lagu tilmaamo naqsuliman oo lagu tilmaamo marka waxaa la dhihi karaa mu'minun naaqisuliman waa la dhihi karaa waxaa kaloo dhihi karaa mu'minun biiimaanihi fasiqun bikabiiratihi ayb falaa yucdaa la siin maayo marka falaa yucdaa la siin maayo ruuxa isagee dembiga weyn galay alsma almutlaqa magacii iimaankee kaamilka aha la siin maayo soo maaritaan walaa yuslabu laga siibi maayo mutlaqa alsmi magacii iimaanka oo dhanna laga wada sii maayo yani magacii iimaanka asalkiisii iyo qayb ka mida inuu leeyahayna laga siibi maayo halkaasuu marka inoogu caddeeyey yani alfarqu bayna yani alsm lmuطlaq wa muطlaq lsm saas mana waxay ka mid tahay tacbiiraadka daqiiqa ah oo aad iyo aad u cajo badan oo sheikhu islam ibn taymiya uu isticmaalay o culimo kaleetaba marka la kala farqinayo yani mas'alada iimaanka maslatu liimaan ee udhaxaysa khawaarijta iyo ahlusuna waljamaca ama khawaarijta iyo yani ahlusuna waljamaca iyo muctazilada dhihi laha ayib falaa yucطaa la siin maayo marka alsma almulaqa la siin maayo yaa magaciiyo mulaqa siiye marka way waa murji'ada soo maha alsma almulaqa waxaa siiyey iimaankii oo kaamila waxaa siiyey isagoo dembi weyn galayaa siiyey waa murji'ada soo maha taa iyagaa ku khaldan walaa yuslabu lagana siibi maayo mulaqa alismi ismigii iimaanka asalkiisii iyo qayb ka midana laga siibi maayo oo taan ayaa ku khaldamay khawaarijta oo kaba saaray oo gaalaysiiyey ayib walaa yuslabu laga siibi maayo mulaqa alismi ismigii iimaanka iyo magacii iimaanka yani waxa weeyaan asalkiisii laga siibi maayo bikabiirati dembigiisaa weyn uu galay looga siibi maayo saasuu macnaha leeyahy masaladu marka si fiican buu sheekhu usoo faahfaahiyey waana sidaa farqiga ahlusuna waljamaca iyo udhexeeya yani murji'ada fi masalati liimaan ama udhexeeya ahlusunna waljamaca iyo khawaarijta iyo muctazilado dhinaca farqiga udhexeeya waa farqiga isaga qolona camal kasta dembi kasta oo weyn bay dadka ku gaalaysiiyaan waa khawaarijta iyo muctazilada qolona waxay qabaan dembi kasta oo weyn ood gasho maa cada shirk inuusan ruuxu iimaankiisa waxba u geysanin labada dhinac bay marka kale taagan yihin horaan usoo sharaxnay yani ahlusunna waljamaacana waa wasat waa wasat oo labada madhab bay u dhexeeyaan oo waxay leeyihiin ruuxii dembi weyn gala oon gaalnimo gaadhsiisnayn iimaankii oo dhammaystiranna ma haysto oo iimaankiisii waa dhaawacmay waa dhinmay waxbaa gaadhay iimaankii oo dhanna laga wada siibi maayo weli waa ruux mu'min oo muslima waay saasay ugu dhexeeyaan marka labada kooxood ayib min usuuli ahli sunai wljamaca masaladani waa masalada macnaha hadda runtii dhex taalla saxwada aad ay yani waxa weyaan maaragtay hadda rasaaishan aad laysugu radinayo masalada ku taala mana marba mas'alaha saxwada dhex taala haasatan saxwada salafiga aad u dhex taalla masalada maalmahan macnaha aad yani loo celcelinaya middaa iyada marka waxaa fiican inuu ruuxu aada isaga bisleeyo oo culimada yani rasaaisha isugu jajawaabaysa in uu yani kulli akriyo kulli inuu akriyo yani waxa weeyaan uu akriyo maalan waxa weeye sheekh hebel wuxuu ka yidhi sheekh hebel wuxuu ka yidhi isagoo kaalmaysanaya qawaaciddii ay salaf ku dejiyeen isagoon ku degdegin ruux shaksi ku-xugmintiisa lagu xugmiyo ama waa murji'i ama waa khaariji leanna ruux muslima xugmintiisa oo asalkiisa aan ogeyn un macnaha waxa weeyaan caqiide wanaagsan lahaa xugmintiisa irjaal lagu xugmiyo ama khaariji lagu xugmiya masale fudud maaha saas daraaddeed wixii in laga baaraan dego si fiican loo dhuuxo oo la akriyo oo markaa kadib manaha khulaasa ruuxa usoo bixi karta natiija usoo bixi karta lakin haddii aad hal dhinacun la boodo aa masale halisteeda le manaa aad bay udhib badanta waana masale runtii mustawaheeda hadda doodeeda iyo fahamkeeda culimadaa gaadhsiisan masaaisha daqiiqa ee dalabatulcilmiga in badan ka qarsoomi karta kamid masladani manaa maxaa yeelay hadda yani akrintaan akrinayna laga yaaba dadka inta fahmaysaba inay yarta fawaariqda yaryarka ee udhaxaysa meesha taal taalla yani waxaa laga yaabaa ahlusunna waljamaaca iyo nimanka khaarij khawaarijta la yidhahdo masalan u fiirsada hadda qolo walba waxay leeyihiin aliimaanu qawlun wa camalun ictiqaadun wa qawlun wa camalun biljawaarix maxaa u dhexeeya khawaariji ahlusunna waljamaca farqi yani waxa weeye aada iyo aada daqiiqu ah wey laakiin murji'ada iyo ahlusunna waljamaca iyaga farqiga udhexeeya waa waadix jiddan waadix jidda wey maanaha marka masaladaas hala tatabudo yaan lagu degdegin khaasatan culimada xukmintooda yaan lagu degdegin culimada in la xukmiyo oo khaasatan culimada lagu yaqaano yani manhajkooda inuu saxiixa yahay yaan lagula degdegin xukmintooda lagu xukmiyo runtii yani manhaj mucayana ama firqa mucayana mabaadideedii in lagu xukmiyo allahuma bacda tatabut markii la hubsado kadib dadka xukminayana ay yihiin dad culimo iyaga markaa ka mustasareeya ama la mustawaaba markaa unbaa macnaha arrintu imaan kartaa haddii khilaaf uu dhexdooda yimaado culimada dhexdoodana waxaa saaran dadka dalabatul cilmiga inay aada masalada uhubsadaan inay aada uhubsadaanoo aan lagu degdegin saas wy maanaha wa min usuuli ahli sunnati waljamaca ahlu sunnaha iyo jamacaha usuushooda waxaa ka mid a ah salaamatu quluubihim quluubtooda fayoobideeda wa alsinatihim iyo carabyaalkooda fayoobidooda ay fayowdahay liasxaabi rasuuli lahi sal lay waslam nabiga saxaabadiisa ayuu fayowdahay yani masaladana waxay ka mid tahay masaaisha iyadana lagu qaybsamay oo ahlusunna waljamaca iyo firaqu ay isku khilaafsan yihiin waa mas'alada la yidhaahdo asxaabu rasuuli lahi sal alay waslam saxaabadii nebiga sal lay waslam ayib kooxa halisa ah iyaga laftoodu meeshan ku khilaafay ahlusunna waljamaca masaladaasu meeshan sheeku ka gelaya wa min usuuli ahli sunna waljamaca ahli yani sunnada iyo jamaacada dadkeedu waxaa usuushooda ka mida salaamatu quluubihim quluubtooda fayoobideeda quluubtooda fayow wa alsinatihim iyo carabyaalkooda waxay u fayow yihiin min bacdihim yaquluuna rabbana kfir lana wlikhwanina aladina sabaquuna biliman wla tajcal fi qulubina gila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uuf raxiim aayaddaas siduu ilah ku tilmaamay subxana wa tacala yani wuxuu rabbi yidhi waladiina kuwa jaa-uu yimid min bacdihim gadaashooda min bacdihim damiirkeedu wuxuu noqonayaa muhaajiriintii iyo ansaartii aayaddii ka horeysa ka warramayay lilfuqaraءi almuhaajiriina aladina ukrijuu min diyaarihim markii laga soo hadlay muhaajiriinta waxaa la yidhi wاladina tabawa'uu daara wاliimaana min qablihim soo maya ayib aayadda saddexaad baa marka waxaa la yidhi wاladina jaa-uu min bacdihim marka muhaajiriinta iyo ansaarta dadkii ka dambeeyey waay wاladina kuwa jaa-uu yimid min bacdihim muhaajiriinta iyo ansaarta gadaashooda ee ka dambeeyey yaquuluuna waxay odhanayaan rabbanaa rabbiganoo noo ikfir dhaaf lana annaga noo dembi dhaaf waliikhwaanina walaaladannana ilaahu u dembi dhaaf aladiina walaaladaasoo sabaquuna nooga hormaray biliimaani iimaanka nooga hormaray iimaanka nooga horreeyey oo hortanna iimaanka qaatay walaa tajcal allow ha yeelin fii quluubina qalbiyadana dhexdooda ha yeelin hillan xiqdi iyo yacni colaad liladiina kuwii ilaahu xiqdi ha u yeelin aamanuu rumeeyey dadka rumeeyey xiqdi iyo xasad iyo cadaawad quluubtanadu ay u qaado ilah waa gelin wy mana walaa tajcal ha yeelin fii quluubina hillan liladiina kuwii hau yeelin aamanuu rumeeyey rabbanaa rabbiganow inaka adigu ra'uufun baa tahay mid turid badan oo addoommadiisa u tura raximun oo haddana naxariis badan baa tahay alla saas wy manaa yani saasay odhanayaan waxay u ducaynayaan walaalahoodii iimaanka uga horreeyey isla markaa haddana waxay ilaahay ka magangelayaan inuu qalbigooda xiqdi iyo cadaawad iyo xumaan u geliyo dadkii muminaantaha iimaanka uga horreeyey dadka waxaa kow ka asaan sheegnayba asxaabu rasuulilahi sal lay slam muhaajiriintii iyo ansaartii waa waxa ilaahay laga magan galo in qalbigaagu uu xiqdi iyo cadaawad u qaado saxaabadii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu aleyh saas maana maxaa yeele muminiintu waa un saddexda alimaamu maalik caleyhi raxmat ullah baa wuxuu yidhi aayaadkaa saddexda isdaba yaalla waxaa laga qaadanaya inay nimanka raafidada la yidhaahdo aynan ahayn yaan muslimiin ahayn raafida maxaa yeelay muminiin muslimiinta ilaahay tilmaamay waa muhaajiriin iyo ansaar iyo qaar jeceloo usoo ducaynaya raafida xaggay ka soo gelaysaa bui marka yani waxa weeyaan xaggay saddexdii kooxoodba waa laga saaray saddexdii kooxoodba ninkii marka saxaabada nabiga sal lay slam isku dheerariye oo wax ka sheega ama caayo ama aflagaadeeye ama qalbigiisa xumaan ugu qaadaay saddexdii kooxood ee muminiintu ay ka koobnaayeen saddexdiiba waa laga saaray saas man marka waa arrin halisteeda saxaabada nebiga sal lay slam marka jacaylkoodu waa waajib carabka in laga ammaano wixii laga yani waxa weye samaantooda mooyaane wax xumaana aan laga sheegina iyaduna waa waajib wey wa daacatu nabiyi sal lay wasalam ayb siduu ilaahayba ugu tilmaamay fii qawlihi tacaala wa daacatu nabiyi sal lay wasalam walijli daacata nabiy nabiga adeecidiisa fii qawlihi lagu adeeco laa tasubuu asxaabii fawladii nafsii biyadii low ana axadakum anfaqa mila uxudin dahaba ma balaga mudda axadihim walaa nasiifahu wuxuu nabig uri sl lay slam laa tasubu ha caayina asxaabii saxaabadayda ha caayina fawaladii allah mid baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadii gacantiisa ay ku jirtay allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye low ana axadakum midkiin anfaqa hadduu bixiyo mila uxudin buurta uxud wax la mida dahaban oo dahab ah maa balaqa ma gaari kara buu nabig ur sl lay waslam mudda axadihim saxaabadayda mid ka mida mud uu baxsaday walaa nasiifahu iskaba dhaaf mud eh mudkaa niskii xataa ma gaari kartaa buurta uxud oo dahaba ninkii bixiyaay oo saxaabadii nebiga aan ahayn mid saxaabadii ka mida mud uu baxsaday ma gaari karo mudka waxa weeyaan waa labada sacab muggooda waay labada sacab muggooda oo ama matalan waxa weya shaciir ah ama bariis ah ma gaari kartaan ma gaari karo wuxuuna gaari karin buurta uxud oo dahaba nin baxsaday bal iskaba dhaafay mudka niskii saxaabiga la baxay nin ka dambeeyey oo buurta uxud oo dahab le dahab le-eg buurta uxud baxsadayay ma gaadhi karo saas way maanaa laana ilaahay subxaana wa tacaala dheeraad buu siiyey saxaabada nabiga sal lla lay slam hadalkan marka la jeedinayo nebigu wuxuu u jeedinayay sal alay wasalam ninkii la odhan jiray yani khaalid ibn lwaliid maxaa yeelay isagii cabdiraxmaan ibni cawf baa waxoogaa arrini dhex martay isku qabteen markaasuu nabigu sal lay aslam yaa wuxuu ku yidhi yani ma ii daynaysaan asxaabtayda bu nabigu ku yiri sal lay slam saxaabadayda ii daaya ilaahay baan ku dhaartay haddii aad buurta uxud oo dahaba bixisaan mid ka mida wax yaroo biy uu bixiyey inaydaan gaari karin ninka lala hadlaya marka waa khaalid ninka lagala hadlayana waa cabdiraxmaan ibni cawf maxaa yila cabdiraxmaan ibni cawf wuxuu ahaa nin muhaajiriya oo aad uga horeeyey min asaabiqiina alawaliin buu ka mid ahaa khaalid laakiin waa dambeeyey khaalid islaamnimadiis waa saxaabi laakin dib buu kasoo islaamay khaalid buu marka canaananaya nabigu salawatu rabbi wasalaamu aleyh nin ka dambeeyey khaalid oon saxaabiba ahayn xaalkiisu see way marka oo saxaabada nabiga sal lay slam isku taagaya ama wax ka sheegaya saas maana marka ma fududa saas ayib wayaqbaluuna waxay aqbalayaan ahlu yaqbaluuna waxay aqbalayaan maa jaa wixii yimid bihi isaga alkitaabu maa jaaa bihi wixii uu la yimid alkitaabu wاsunna wاljmaacu oo min fadaa'ilihim saxaabada fadligooda ah wixii kitaabka kusoo arooray sunnada kusoo arooray ummaddu isku waafaqday oo saxaabada fadligooda iyo dheeraadka ummadda inteeda kale ay la dheer yihiina taasay sugayay aqbalayaan ooy ogol yihiin ahlusunnuhu wa maraatibahumna way ogol yihiin amaraatibihima ah, min fadaailihima ah, wamaraatibihim iyo martabaadka iyo darajaadka saxaabadu ay kala leeyihin lanna ayagaa darajooyin isdheeraa wayufadiluuna waxay hormarinayaan ahlu sunnuhu man anfaqa ciddii wax bixiso saxaabada ka mid a ah, min qabli lfatxi xudaybiye ka hor furashada ka hor wa huwa fatxigaasina sulxu lxudaybiyati wey oo waqaatala haddana dagaalamay calaa man cid bay ka hormarinayaan anfaqa bixiyey min bacdu fatxiga kadib oo waqaato la dagaalamay saxaabadii baa kala horreeyay laftooda aayaddii buu sheekhu tilmaamayaa fii suurati alxadiid ilahi subxana wa tacala uu ku yidhi laa yastawi minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatala ulaa'ika acdamu darajaة min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu fatxigan marka waa yani siduu sheekhu leeyahay waa sulxu lxudaybiya waana qowlka mashhuurkee ay u badan yihiin jumhuur mufasiriin yani lagama wado maka furashadeedii ee waxaa laga wadaa heshiiskii uu nabigu sal lay slam quraysh la galay ee xudaybiya waana midka inaa fataxnaa laka fatxan mubiinan alla u yidhi subxana watacala waa sulx xudaybiya maxaa yeeley isagaa fatxi ah furasho kasta isagaa ka yani waxa weeyaan nataa'ijtiisa iyo wixii ka dhashay iyo marka la fiiriyo magaalo la furtay isagaa ka weynaa maxaa yeele ilahi subxana wa tacaala muddadaa iyada heshiiska nebigu uu kula jiray reer quraysheed dadka diinta soo galay waxaad ka garan kartaa kartaan sulxulxudaybiya markuu nebigu tegayey kun iyo shan boqol oo nin buu watay ama kun iyo afar boqoloo nin maalinkii maka uu furanayey nebigu sal alay wasalam oo laba sana ay kasoo wareegtayna laba sanaa kasoo wareegtay sulxulxudaybiya yani waxa uu nebigu watay salawaatu rabbi wasalaamu calayh taqriiban ilaa toban kun ciidan gaadhayuu nebigu watay salawatu rabbi wasalaamu alayh fatradaa yartaa muddadaa yartee gaaban bay marka dadkaa intooda badan kusoo islaameen marka yani waxay macnaha muujinaysaa sulxulxudaybiya sida uu fatxiga u yahay sida uu ilahay fatxiga uga dhigay subxana wa tacala marka saxaabadii baa lakala kala fadilay waxaa la kala fadilay raggii xudaybiye ka hor xoolahooda bixsin jiray diinta garab taagnaa nebiga u hiilinayay iyo xudaybiyo kadib heshiiskeedii raggii soo islaamay oo waxbaxsaday oo jihaaday oo dadaalay niman isgaadhi kara ma aha maxaa yeelay xudaybiye ka hor islaamku baahidiisaa xoog badnayd rag buu u baahnaa dhaqaaluu u baahnaa dhib badan baa haystay laakiin xudaybiye wixii ka dambeeyey islaamka xooggiisii baa soo baxay wax badan baa la furtay awood baa la gaadhay gaaladii baa ka cabsatay dad badan baa soo galay adiga kolba fadligaaga iyo wanaaggaaga ilahay agtiisana waxay ku xidhan tahay shayga meesha aad ka hawlgashay baahida taalay sida lagugu baahnaa dhaqaalahaaga loogu baahnaa adiga lagugu baahnaa caqligaaga loogu baahnaa yay ku xidhan tahay ninkii gadaal wax ka bixiyey iyo horaan markii islaamku aad u baahnaa ninkii bixiyey marna ma sinaan karaa saasuu rabbi ilahi subxana watacala marka saxaabadu waa kala fadli badanta ayib qoladaas horta way kala hormarinayaan sulxulxudaybiya dadkii ka horreeyey siduu qur-aanku u hormariyey ayay ka hormarinayaan kuwii ka dambeeyey heshiiskaas oo kadib soo islaamay wayfadiluuna way fadilayaan oo way hormarinayaan man anfaqa bay hormarinayaan ciddii bixisay xoolihiisa la baxay iyo naftiisaba min qabli lfatxi furashada ka hor yani sulxiga heshiiska ka hor wa huwa fatxigaasina sulxulxudaybiyati weeyaan wa qaatala haddana dagaalamay calaa man cid bay ka hormarinayaan anfaqa nafaqeeyey oo naftiisii ama xoolihiisa bixiyey min bacdu sulxiga kadib wa qaatala oo dagaalamay wa yuqadimuuna way hormarinayaan almuhaajiriina muhaajiriinta bay ka hormarinayaan calal ansaari ansaarta ka hormarinayaan haddii lagu idhahdo muhaajiriinta muhaajiriintu waa raggii ree maka ee nebiga magaalada maka kala soo qaxay ansaartana waxaa la yidhahdaa waa ree madiina oo waa raggii madiine nebiga kusoo dhaweeyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu soo hijrooday marka muhaajiriinta iyo ansaarta kee ka fadli kee fadli badan marka la yidhaahdo jawaabta waxa weeye muhaajiriintaa ka fadli badan taa waxaa kutusaya qur-aanka meel walba ilahay muhaajiriinta hormaraya subxana wa tacala lilfuqaraai lmuhaajiriin markaa kadib baa wladiina tabawa'u daara la yidhi wsaabiquuna awaluuna min almuhaajiriina wlansaar baa laga dambaysiinaya marka muhaajiriinta ayaa ka fadli badan ansaartu way soo raacaan saas mana ayib wayuqadimuuna way hormarinayaan almuhaajiriina cala lansaari bay ka hormarinayaan ayib muhaajiriinta waxaa ka mid a ala'imatu larbaca waxaan dhihi laha alkhulafaa larbaca min almuhaajiriin saasma abubakr muhaajiriintu ka mid yahay cumar muhaajiriintu ka mid yahay cuثman muhaajiriintu ka mid yahay cali bn abi alib muhaajiriintu ka mid yahay wahaakada yani saasay marka kaga fadli badanayaan ta kale xilligay nebiga rumeeyeen sal lay slam muhaajiriintu iyo ansaartu xilligay rumaynayaan iyaduna waa kala darnayd saas wy maana saasay marka fadiilada ku helayaan wayuqadimuuna way hormarinayaan ahlu sunnuhu almuhaajiriina ayay cala lansaari ka hormarinayaan wayu'minuuna waxay rumaynayaan ahlu sunnuhu biana allaha alle qaala inuu yidhi liahli badrin dagaalkii bader raggii ka qayb galay inuu ku yidhi wa kaanuu waxayna ahaayeen alaaa miatin wa bidcata cashara saddex boqol iyo dhowr iyo toban bay ahaayeene alla wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala icmaluu sameeya maa shi'tum waxaad doontaan faqad kafartu lakum waan idiin dhaafay waxaad doontaan sameeya waan idiin dhaafay waxay ahayd waxay ku timid xadiiskii ninkii saxaabiga xaaib ibn abi baltaca yani badriga ahaa markii laga soo laabtay dagaalkii beder wax laga muddo laga joogo ayuu xaatib waraaq qoray odayaashii reer quraysheed buu waraaqda u qoray markaasu wuxuu ku wargelinayaa dagaal uu damacsan yahay nebigu sal lla alay waslam inuu kusoo qaado magaalada maka war waa laydinku soo socdaa buu leeyahy ilahi subxaana watacaala baa warka xaggiisa ka yimid nebigaa lasoo gaadhsiya waxa la yidhi waraaq baa jirta lasii dhiibay islaan marka yani socoto ah buu usii dhiibo yidhi odayaashii reer quraysheed warkii warkiibaa xagga ilahay baa ka yimid nebigaa loo sheegay saddex nin buu diray miqdaad iyo ninki la ohan jira cali bin abi aalib iyo nin kalu isku daray naagtii bay ka daba tageen meel bay ku gaadheen markaasa waxay ku yidhahdeen soo saarkeen yani waraaqdaad hayso markaasa waxay tihi wax waraaqa ma hayo ha waraaq wadaysa keen waraaqda lagu soo dhiibay war wax waraaqa maayo cali bin abi aalib baa wuxuu yidhi markii la keri waayay waraaq waad haysaa ilaahay been nooma sheegin bui rasuulkiisuna been nooma sheegin waraaqdaad haysa haddaad soo saari weyda maryahan kaa dhigaynaa bui si aan waraaqda kaaga soo saarna way iyagoo dan kale kama ilaha mara dhigiddeedii markaasay intay iga sii jeesada tiri bay meel mee tinteeda dhexdeeda bay ka soo saartay taasay usoo dhiibtay waraaqdii baa nabiga loo keenay sal alay waslam mise waxaa ku taalla waraaq xaadhib ka socota oo odayaashii reer quraysheed ku socota oo nabiga sirtiisa uu ugu sheegahay xaadib buu nabigu u yeedhay kuma degdegin waa loo yeedhay waxa la yidhi xaadib maxay tahay sidani wuxuu nabi allo horta haygu degdegin ilahay baan ku dhaarto diintaydii waxama bedelin yani islaamnimadiina yani wax ii dhaama kama dooranin laakiin meesha caruur iyo reer baa iga joogay raggan muhaajiriinteen maka ka wada nimidna nin walba nin walba waxa weeyaan qaraabuu lahaa oo qaraabadiisiiba xoolihiisii iyo caruurtiisii iyo wixii meesha uu kaga yimid usii ilaalinaysa anigu laakiin reer quraysheed ma ahayn wixiigii wax iisii ilaalinahayana ma jirin saas daraaddeed waxaan isir bal waraaqda inay reerkaaga iyo carruurtii iyo xoolihii kugu ilaaliyaan yay iga ahayd cumar oo meesha fadhiya wuxuu nebiow ninku been buu sheegay waa munaafiqoobe qoorta aan ka jiray ii ogolow u kaaday baa la yidhi cumar cagta udhi run buu idiin sheegay buu nebigu sal lay slam xaatib waa runtii cumar iyo raggii ku qamaamahayay buu nebigu wuxuu ku yihi sal alay wasalam miyaydaan ogeyn ilaahay subxaanah wa tacaala inuu daalacday raggii beder ka qayb galay oo uu yidhi icmaluu maa shi'tum faqad kafartu lakum wax alla waxaad doontaanba sameeye waan idiin dambi dhaafay bu alla yidhi subxana wa tacala marka waa darajo aada u sarraysa raggii beder ka qayb galay waay dagaalkii ugu horreeye weynaaya nebigu galay salawatu rabbi wasalaamu calayh macnaha lagama wado marka haddaad shirki la timaadaan xataa waa laydiin dhaafi lagama wado ee waxaa laga wadaa sida culimmadu leeyihiin tafaasiir dhowray geliyaan waxaa laga yaabaa rabbi subxaana wa tacaala hadalkaa markuu lahaa inuu ogaaday ree beder nin ka mida inuusan shirki gelayn dembiyada waaweynee kaleetana rabbi subxaana wa tacaala sawaabiiqday lahaayeen iyo fadligoodii hore iyo wanaagay la yimaadeen iyuu ilaahay ugu dhaafaya subxana wa tacala ama rabbi wuxuu ogaa subxaana wa tacaala markuu sidaa lahaa dembi kastoy galaan inay ka toobad keeni doonaan faqad kafartu lakum saasay marka ku timid ee culimadu leeyihin ayib ree beder marka yani jagadaasay leeyihin waa bilad ree beder aan lala qabin waay nin beder ka qayb galay taqriban waxay dhahdaan raggii beder munaafiqiin kuma jirin munaafiqiintu taqriiban dagaaladii dambe oo kale wabay waxbay kala soc socdeen laakiin dagaalkii beder raggii ka qayb galay wax munaafiqiin kuma jirin saxaabadii rasuulka sal lay slam ee ahluliimaankaabay ahaayeen ayib taasay marka rumaysan yihiin ahlusunnuhu wa binahu waxaa kaloo rumaysan yihin wabiannahu amar yashaaniya laa yadkhulu inuusan gelaynin annaara naarta inuusan gelaynin axadun ruux oo baayaca la mubaayacooday nabiga sal lay slam taxta shajarati geedda hoosteeda kula mubaayacooday kamaa ahbara siduu sheegayba bihi isaga annabiyu sal lay wasalam bal inuu ilaahay naarta geeyey iskaba dhaafe ama naar uu galee laqad radia allahu ilahay uu ka raalli noqdee canhum xaggooda wa raduu iyaguna raalli bay ka noqdeen canhu alla xaggiisa wa kaanuu waxayna ahaayeen akhara kuwa ka badan min alfin kun wa arbacu miatin iyo afar boqol Ah, waa nimankii haddaan sheegayno oo macnaha laqad radia allahu can lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajarati nimankay kusoo aroortay waxayna ahayd qisadoodu nebigu sal la alay wasalam markii uu isagoo cumro u socda uu meesha xudaybe la yidhaahda degay oo magaalada makaa agteeda ah buu u erger wuxuu diray cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu si u wargeliyo inuusan dagaal u imaanin ee doonayo inuu cumraysto markaa kadibna uu laabto cusmaan oo maka ku maqan baa war soo gaadhay nabigii saxaabadii sal alay slam odhanaya cusmaan waa la qabsaday waa la dilay markaasuu nebigu sal alay wasalam saxaabadiisa mubaayaco kula galay iyo heshiis in aynan cararaynin oo ay dagaalamayaan ilaa mowt mubaayacadaasaa marka la galay in dagaal la galo warkii baa marka dib ka soo beenoobay cusmaan baa gadaal ka yimid waa midda yani waxa weye shiicadu ay ku eedeeyaan cuhmaan ibnu cafaan mubaayacada wuu ka maqnaa bay dhaha laakiin xadiiska nebiga kus kusoo aroortay nebigu sal lay sl labadiisa gacmood intuu isku qabtay bu wuxuu yihi hadihi licuhmaan taasi waa mubaayacadii cuhmaan buu nebigu sal lay slam isagaa matelaya nebigu s gacantiisuba ugu mubaayacooday ba cuhmaan ibn cafaan radi allahu canhu saas weyaan ayib marka ilaahay raalli buu ka noqday nimankii marka iyaguna yani heshiiskaas iyo gacansaarkaas iyo mubaayacada iyo cahdigaa nebiga la galay geeda hoosteeda iyaguna niman ilahay raalli ka yahay bay ahayn subxana wa tacala kun iyo afar boqoloo nin bay ahayn wa yashhaduuna waxay uga markhaati kacayaan ahlu sunnuhu biljannati janno waxay u qirayaan uga markhaati kacayaan liman cid shahida lahu uu uga markhaati kacay rasuulu lahi sal lay waslam kalcasharati tobankii oo kale tobankii tobankao kaleeto yani toban nin oo hal meel nebigu uu jannada ugaba markhaati kacay baa jira markhaati kicidda ruuxa janno looga markhaati kaco waxaan soo marnay ruux janno loo sheegi karo ama janno loo sugi karo inuu gelayo ma jiro ciddii qur-aanka iyo sunnadu ay sheegtay inuu janno gelayo mooye jannada looga markhaati kacay laba mid wey in shaksigan la yidhaahdo hebel baa jannada gelaya iyo in sifo lagu xidho oo la yidhaahdo ruuxuu ilaahay ka cabsada jannadu gelaya ruuxii shahiida jannaduu gelayaa ruuxii waxaa la yimaada jannaduu gelayaa sifa haddii lagu xidho dhib ma laha laakiin ta laga hadlayo waxa weeyaan shaksi hebel iyo ruux hebel baa jannada gelaya ma odhan kartid allahuma ciddii rasuulku uu sheegay sal lay slam inuu jannada gelayo mooyaane sida tobankii saxaabi la yidhaahdo alcashara almubashara biljanna tobankaasi hal meel bay ahan lakin keligood ma ah saxaabada jannada loogu bashaaray iyagoo nool waa badan yihiin tobankaasi lakin hal meel bay hal meel isagoo fadhiya bu hal mar nabigu jannada ugu bishaaray sal lay slam yani waxa waa ti ulaa nabigu sal lay slam abu bakrin fi ljanna wa cumaru fi ljanna wa cuhmaanu fi ljanna wa caliyun fi ljanna wa saciid ibnu zayd fi ljanna wa sacd ibn abi qas fi ljanna wa cabdiraxman ibn cawf fi ljanna wa طalxat bn cubayd illahi fi ljanna wa zubayr ibn cawaan fi ljanna wa cubaydat bn ljarax fi ljanna tobankaaba hal meel buu nabigu sal lay slam jannada ugu wada bishaaray saas manaa ayib wa haabit bnu qaysin ibnu shumaas wa kayruhum iyo keyrkoodo min asaxaabati ka mid haabit ibnu qays isaguna wuxuu ka mid yahay saxaabadii iyagoo nool nabigu jannada ugu bishaaray sal lay waslam wuxuu ahaa isagana qisadiisa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti nabiy markay soo degtay nabiga sawdkiisa sawdkiina ha ka kormarinina buu nin aada u cod sarreeyo dadka yani waxa weye hadaladooda taagtaagan yihiinoo codka dheerna wuu ahaa oo khadiib ah markii aayaddaasi soo degtay buu yuu intuu aad iyo aada u murgay oo walbahaaray buu gurigiisa iska fadhiistay nebigaa waayey masaajidkii baa laga waayay war ninkii aaway thaabit ahaa nin buu u diray bal raadi buui ninkii baa u tego wuxuu yihi war maxaa kugu dhacay nebigii baa ku weydiinaya o ku raadinayay sal alay aslam wuxuu yihi niyo waxaan ahaa bu ihi ninka idinku hadalla taagtaagan oo sawdkiisa ugu sarreeyo aayaddanaa soo degtay inaan galay baan isu malayn bu oon ahlu naar ahay warkiibuu nabiga u keenay sal lay slam ninkii loo diray oo wuxuu ku yidhi ninkii gurigiisu fadhiya waa ooyahayaa waa ilmaynayaa aayaddaasuu yidhi waan galay ahlu naar baan ahay halkaasuu isku xisaabay markaasuu nabigu wuxuu ku yihi sal lay waslam maya saas ma ah bui u yeedh bu nabig sal lay waslam markaasu wuxuu ku yihi taciishu xamiidan watuqtalu shahiidan watadkhulu ljana bu nabig sal lay waslam adoo lagu ama mahadsanna waad noolaan adoo shahiidana waa lagu dili jannada ilahayna waad geli bu nabigu ku yhi sal lay waslam saasman marka halkaasa isagana loogu bishaareeyey rag badan baa jiray waxaa ka mid ahayd gabadhii suuxdinta qabtay oo iyadana nebigu sal lay slam jannada ugu bishaareeyey waxaa ka mida maalan yani ninkii la odhan jiray cukaasha cukaashat bnu muxsin soo maayn yani isagu weliba lagu daray toddobaatanka kun ee jannada geli doona bilaa xisaabin walaa cadaab rag badanoo marka saxaabada ka midaa jira oon tobankan ziyaado ka ah oo nebigu jannada ugu bishaareeyey salawatu rabbi wasalaamu aleyh saas mana ayb wayuqiruuna waxay qirayaan ahlu sunnuhu bima tawatara wixii yani iswaafaqay bima tawatara waxa uu isku waafaqay bihi isaga annaqlu soo guurintu nusuusta la guuriyey waxay isku waafaqday oo ah can amiiri lmu'miniina muminiinta amiirkoodii laga soo guuriyey cali bni abi aalibin aha radia allahu canhu iyo wagayri isaga kayrkiiba waxaa laga soo guuriyey oo ah macnaha min ana khayra hadihi lumma ummadanka ugu khayr badani bacda nabiyiha nabigeeda gadaasheeda abubakrin inuu yahay uma kadibna cumar cumar uu ku xigo yani cali bn abi aalib radia allahu canhu iyo kayrkiiba waxaa laga soo guuriyey inay yidhaahdeen ummadda nebigeeda kadib waxaa ugu khayr badan abubakr sidiiq waxaa ku xiga cumar ibn khaaab radi allahu canhu cali hadda wuxuu inoogu magacaabay sheekhu saxaabo fara badan baa nebiga ka soo guurisay oo ka warisay ummadda inuu abubakar ugu fadli badan yahay laakiin cali wuxuu hadda inoogu magacaabay shiicaduu ku radinaya shiicadaa waxay qabaan cali bnu abi aalib waa qullaatu shiica wey ma aha xataa shiicadan soke qullaatu shiica waxay qabaan cali bnu abi aalib inuu ka fadli badnaa abubakr sidiiq oo cali fadli badnaa bay rumaysan yihin manaa marka taasuu ku radinaya cali laftiisa iyo abaxaaba laga wariyey oo nebiga ka wariyey inuu abubakar ummadda ugu fadli badan yahay bacda nabiyiha salawatu rabbi wasalaamu aleyh cali laftiisii sheegaya wax kale iska badaya manaa oo yani aalubeytkii ah oo min ana khayra hadihi lumma ummadanka ugu khayr badnay bacda nabiyiha abubakrin inuu yahay uma kadibna cumaru cumar baa ku xiga wayuhallisuuna ahlu sunnuhu waxay ku sadaxaynayaan labadaa waxay ku sadaxaynayaan bicumaana cumaan bay ku sadaxaynayaan wayurabbicuuna waxay ku afraynayaan bicaliyin bay ku afraynayaan radi allahu canhu kamaa dallad siday kutustayba calayhi dushiisa alaahaaru axaadiistu say kutustay wa kamaa ajmaca say iskugu waafaqeen ba asaxaabatu saxaabadu say isku waafaqeen saxaabaduna waa isku waafaqeen aahaartuna saasay kutusaysaa kunaa naqulu kharaja rasuulu lahi sal lay waslam waabu bakrin wacumaru wacuhmaan dakala rasuulu lahi sal lay waslam waabu bakrin wacumar wacuhmaan waa hadalkii ibnu cumar wey radi allahu canhu markii nabiga la sheegaba cumar iyo abubakr iyo cumar waa la socdaan cumaan waa la sod waa isdaba yaalaan mana yani saasay marka saxabadu an ridwan lahi alayh wa kama ajmaca say isku waafaqeen asaxaabatu calaa taqdiimi cumaana cumaan marka waa laba mas'alo see loo kala fadli badan yaha waa mas'alo mas'alena waxa weeyaan khalaafada see loo kala mudnaa hogaanka muslimiinta see loo kala mudnaa hogaanka muslimiinta sida loo kala mudnaayo waxa weya abubakr khalaafadiisii oo ummaddu isku ijmaacday cumar ibn khataab radi allahu canhu oo isagana khalaafadiisa laysku waafaqay cumaan ibnu cafaan oo isagana khilaafadiisa laysku waafaqay cali oo isagana khalaafadiisa laysku waafaqay saasay isku xigaan khulafaa larbaca saasay isku xigaan ahlusunna waljamaca xagga khalaafada marka la yidhaahdo tartiibku waa saa cali lagama soo horumarin karo lama dhihi karo cumaan ibnu cafaan khalaafada waxaa ka mudnaa cali bn abi aalib hada madhab shiica waa maslatu lkhalaafa marka la yidhahdo leanna ummaddu ijmaaceedu waa xujo cumaan horumarintiisa cali laga hormariyo fi maslati lkhalaafana waxaa isku waafaqay asxaabu rasuuli lahi sal alay wasalam saas man yani cabdiraxmaan ibni cawf waa ka odhanaya xataa waxaan kala tashaday buu leeyahy wax kale iska dhaafay xataa haweenkaan tala geliyay buu leeyahy ma cumaan baad hormarinaysaan mise cali baad hormarinaysaan cumaan baan hormarinaa ba cumaan ha la hormariyo cumaan marka saasuu ku yimi taasi waa masalada khilaafada laakiin mas'alada yaa fadli badan ahlusunna waljamaca way isla ogol yihiin abubakar inuu fadli badan yahay cumar inuu soo raaco laakiin cuhmaan iyo cali bay selafku isku khilaafsanayeen xagga fadliga way oo selafka qaar ka mid oo waxaa jiray cali bni abi aalib ka hormarinaya cuhmaan ibni cafaan waa xagga fadliga laakiin khilaafkaasi waa horeeye waa baaba'ay gadaal dambe waxay isku waafaqeen ahlusunna waljamaaca inuu cumaan xagga fadliga xataa kaga horeeyo cali bn abi aalib lakin waa khilaaf qadiim ah oo saxaabada iyo selafka dhexdoodaba ka jiray xagga fadliga koodee fadli badan waa la tartansiin jiray manaa saas wya ayib tiibu marka sheekhu inoo tilmaamaya wakamaa ajmaca say isku waafaqeen asaxaabatu saxaabadu say isugu waafaqeenba calaa taqdiimi cumaana cumaan horumarintiisa fi lbaycati baycada lagu hormariyo in baycada cumaan lagu hormariyo maca ana bacda ahli sunna ayadoo weliba ay jirto ahlu qaarkood kaanuu inay ahaayeen qad ikhtalafuu kuwa isku khilaafay fii cumaana wacaliyin radia allahu canhu cumaan iyo cali bay isku khilaafeen kee la hormariyaa waa markii doorashadu socotay wey bacda itifaaqi markay isku waafaqeen kadib calaa taqdiimi abi bakrin wa cumara abu bakr iyo cumar in la hormariyo way isku waafaqeen laakiin waxay isku khilaafeen cumaan iyo cali keebaan baycada iyo cahdiga khilaafada iyo muslimiinta hogaankooda baan ku hormarinaa ayuhumaa koodeeba waxay isku khilaafeen ayuhumaa koodeeba afdalu fadli badan waa cusmaan iyo cali faqadama qawmun dad baa waxay hormariyeen cusmaano cusmaan bay hormariyeen wasakatuu wayna aamuseen ayb cusmaan baa horeeya way gaabsadeen aw amase rabacuu waxay ku afreeyeen yani waxay yidhahdeen abubakrin uma cumara uma cumaana wasakatuu wixii ka dambeeya cumaan way ka aamuseen qolyahaas oo cali mayna meesha kusoo dareen ayib aw amase rabacuu waxay ku afreeyeen bicaliyin bay ku afreeyeen qolana afarta oo israaciyeen soo ma waqadama qawmun qaarna waxayba hormariyeen caliyan cali bay hormariyeen oo waxay yidhahdeen mehe cali ha lagu hormariyo wa qawmun qawmna tawaqafuu wayba ka istaageen ba arrinta fiirsada koodeeba macnaha beecada lagu hormarinayaa wey waa intaynan guntamin khalaafadii cumaan khilaafadii cumaan markay guntantay waa ijmac taasi muran ma leh laakiin keebaa beecada lagu hormariyaa bay saddexdaa ugu qaybsameen qolo abubakar cumar cuhmaan halkaasay ku istaageen cali bay qolada kale ku dareen qolona waxay yidhahdeen abubakrin uma cumara uma caliyin uma cuhmaan oo cali bay ka hormariyeen qolona cuhmaan iyo cali labada arrintooda wayba ka aamuseenba wayba ka istaageen waa qolada ugu dambaysay ayb wa qawmun tawaqafuu oo waxay yidhahdeen abubakrin iyo cumar waa la hubaa laakiin cuhmaan iyo caligan la tartansiinayo ayaga labadaba aan iskaga amusno aynu ka afhaysano waa qolada saddexaad way maanaa saas isugu khilaafeen laakiin sheekhu wuxuu yidhi istaqara waxaa sugnaaday ayb istaqara waxaa sugnaaday amru ahli sunna ahlu sunnaha arrinkoodu wuxuu ku sugnaaday oy isla garteen calaa taqdiimi cumaana cumaan in laga hormariyo uma kadibna caliyin cali la hormariyo cali in lagu xijiyey manaa calaa taqdiimi cumaana uma caliyi yani saasaa markii dambe laisla gartay horaan marka khilaaf jiru aha oo aimadii selafka qaar ka mid a qabay qaar way ka aamusayeen laakiin gadaal dambe haddana sidanaa laysku waafaqay oo selafku yani waxa weye dadkii yani manhaj selaf waafaqsanaa ama raacsanaa sidanay isla garteen manaa marka masalada laysla diidan yahay saan horeyba usheegnay ma aha yani ee lagu kala horumarinayo ma aha mas'alada khalaafada waa mas'alada fadliga koodee fadli badan lakin masalada khilaafadu markay timaado waa ijmaac waana laisla ogol yahay khilaafatu cuhmaan inay xaq ahayd si xaqana ay ku dhacday ummadduna ka tashatay layskuna waafaqay sida yani khilaafadii caliba ee ka dambaysayba ee xaq u ahayd oo isaga beecadii lala galay ee xaq u ahayd bay tii ka horrayseen xaq u ahayd taa ma aha midda marka laga muransan yahay saas daraaddeed ninkii yidhaahda cusmaan ibnu cafaan khalaafadiisii xaqdaray ahayd ma ahlu sunna ahlu sunna ma lagu tilmaamaya la ahlu sunna lagu tilmaam maayo laakiin ninkii yidhaahda cuhmaan ibnu cafaan cali baa ka fadli badnaa ma waxaa lagu tilmaamaya inuu ahlu sunnaha ka baxsan yahay maya leanna khilaaf qadiima wey oo culimada ka dhex yaallay inkastoo ibnu taymiya uu leeyay gadaal dambe waa la isku waafaqay inuu macnaa waxa weeyaan uu cuhmaan ka horeeyo saas maanaha ayb meelo kalu ku faahfaahiy ibnu taymiya kitaabkiisa macnaha fataawi yani waxa weeyaan majmuuc lfataawaga iyuu aad mas'aladan ugu faahfaahiyey markuu ka hadlayo matalan waxa weeyaan maaragtay khilaafkii dhex maray macaawiye iyo cali iyo markuu aad u taxliilinayo uu masaladan aad ugu dheeraanaya marka wuxuu leeyahay cuhmaan miyaa mar fadli badan mise cali baa fadli badan juz'iyadaasi ruuxii macnaha waxa weeyaan maaragtay ku khilaafa oo yidhahda cali baa fadli badan lagama saari karo weli ahlusunnaha maxaa yeelay salafkii baa isku khilaafsanaa laakiin khilaafada cuhmaan baa laga mudnaa oo cali baa ka mudnaa waa masalada macnaa waxa weeyaan caqiidat raafida way midaas saas maa ayib farqigaasa marka udhexeeya wuxuu yihi marka wain kaanat haba ahaato hadihi lmas'alatu yani mas'alatu cuhmaan wacaliyin buu ka wadaay laysat yaynan ahaaninba min alusuuli usuusha allatii usuushaasoo yudallalu lagu baadinimo xugminayo fiiha dhexdeeda almukhaalifu midka khilaafsan ahlu sunnaha cinda jumhuuri ahli sunna ahlu sunnuhu say u badan yihiin mas'aladan cali miyaa fadli badan mise cuhmaan baa fadli badan usuusha ninkii ahlu sunnaha ku khilaafa lagu baadinimo xugminaya ma aha wy man saas wya lagu baadinimo xugmin maayo laakiin allatii midda yudallalu lagu baadinimo xugminaya fiiha dhexdeeda waxa weeyaan mas'alatu lkhalaafa w masalada khilaafada ruuxii cali baa ka mudnaa yidhaahda cumaan masaladaa wey manaha masalada lagu baadinimo xugminayo ruuxii ahlusunaha ku khilaafa lakin masalada koodee fadli badanna ah, taas iyada waa khilaafkeedu waa horeeyey wadalika waxa weeyaan sababku anahum ahlu yu'minuuna waxay rumaysan yihiin ana alkhalaafata khilaafadu bacda rasuli lahi lay sl nabiga gadaashiisa ana alkhaliifata dheh khaliifkii bacda rasuli lahi lay slam abubakrin inuu ahaa uma cumaru inuu ahaa uma kadibna cumaanu inuu ahaa uma caliyun inuu ahaa khulafada muminiintusamuslimiintu saasay ahayd waman yaqcanu ruuxii dura fii khalaafati axadin ruux khalaafadiisi iyo madaxnimadiisa oo min haaulaai kuwaa ka mid a fa huwa kaasi adalu waa ka baadinimo badan yahay oo waa ka lunsanaan badan yahay min ximaari ahlihi yani reerkiisa dameerkooda reerkiisa dameerkooda waa matal carabi ah dameerku carabtu waxay ugu mahmahaan yani yudrabu bihi lmathalu fi lxamaaqa la yidhahda doqonnimada iyo nacasnimada baa tusaale loogu soo qaataa sidiisaba dameerka dameer reerkaagu lahaayo isagoo dameer oo caqli darnaa haddana habow iyo lumitaan ku darsaday soo ma foga yani hadduu maalan lo ahaan lahaa lodu meeshii ay gurigii way soo garan lahay taqriiban ama adi ahaan lahaa meel buu soo garan lakin dameer lumay guriga soo aadi maayo manaa marka dameer lumay oo dadkiisii ka lumay waa ka baadinimo badan yah waa ka fog waa ka lunsanaa badan yah bmana ninkii khilaafada aimada afarta ama khulafaa arbaca nin ka mida ah dura mana ayb hadalkaa waxaa iskale yani fahuwa adalu min ximaari ahlihi waxaa iskale alimaamu axmed aleyhi raxmat llah saas man wa yuxibuuna waxay jecel yihiin ahlu ahla beyti rasuli lah sl lay sl nabiga ahlu beytkiisay jecel yihiin aalu beytka nabiga sal lay slam ayay jecel yihin aalu beytku waa nabiga qaraabadiis sal lay slam yani adeeradii ilma adeeradii dadkii muminiintaha ee nabiga sal lay slam sidoo kaleeto aalu beytka waxa weeyaan waa dadku nabigu dhalay faatimo iyo dadkii ka farcamay aalu beytka kuwaaba aalu beytkii nabiga sal lay wasalam ayagana way jecel yihiin wayatawallawnahum way ka weli dhiganayaan weli dhigashada waxaa laga wadaa tii ahayd macnaha jacaylka yani la jiritaanka uhiilinta macnahaaso dhan baa soo gelaya wayaxfaduuna way xifdinayaan fiihim aalu beytka dhexdooda wasiyata rasuli lahi sl lay sl nabiga dardaarankiisii bay ilaalinayaan xayu meel qaala uu yidhi nabigu sl lay waslam yma adiri ummin yawma khadiiri khum ninka khum la yidhaah khum waa nin magaci yani balligiisii hadiirka waxaa la yidhahdaa balliga biyuhu ku jiraan balligiisa maalinkeedii maalinkaa dhexdeeda odhaahdii uu nebigu yidhi bay xifdinayaan oo muxuu yihi nabigu udakirukum allaha fii ahli beyti buu nebigu yhi sl lay slam waxay ahayd nebigu sal lay waslam markuu xajka kasoo laabtay xajat lwadaac oo intuu soo noqday uu madiine usii socday buu wuxuu soo maray meesha la yidhaahdo hadiir khum waa meel magaceed hadiir khumka khumku waa nin magacii hadiirkana waxa la balliga biyaha marka yani ilaan dhulka marmar baa waxaa loogu magac daraa ruux magacii baa loogu laga dhigaa soo ma oo magaca looga dhigaa marka waa balli loogu magacdaray nin magicii marka balliga khum la yidhahda ha balli dooglo oo kaleta iyo kuwaas oo kaleta maana yani ama nin magacii ama sifada uleeyahay tilmaanteeda yani waxa wey xun baa loogu magacdaraya marka balligaas markuu nebigu maraya sal lla alay waslam madiinana uu usii jeedo buu khudbo ujeediyey saxaabadiisa khudbadii maalinkaa uu meeshaa ku jeediyey baa waxay ahayd inuu nebigu kala dardaarmay saxaabada aalu beytkiisa udakirukum allaha allaad idin xusuusinaya bu nabig sal lay wasalam fii ahli beyti aalu beytkayga dhexdooda yani waxaan idin xusuusinayaa ilaahay naxariistiisa wey haddaad aalu beytkayga aada xuquuqdooda ilaalisaa waxaa kaloo idin xusuusinayaa ilaahay cadaabkiisa haddaad xuquuqda aalu beytkayga aada dayacdaan udakirukum llah fii ahli beyti saas wey manaa ayib xadiisku marka waa xadis saxiixa imaam muslim baa soo saaray min xadiidi zayd ibnu arqam saas maana ayib hadiiru khumkaas xadiiskaas waa midkay raafidadu shiicadu ka badbadiyaano waa midkay yidhaahdaan nebigu sal lla alay waslam saxaabada wuxuu kula dardaarmay haddaan dhinto cali bni abi aalib ha loo dhiibo khalaafada qaybtaas siyaadada ah shiicadaa iska leh wax sugan maaha laakiin xadiidka hadiiru khum ku sugan waa xadiidka صaxiixa ee imaam muslim soo saaray min xadiidi zayd ibni arqam waxa keliya uu ku suganna waxa weeye nebigu inuu saxaabadiisa kala dardaarmay aalu beytka nebiga sal alay slam inay macnaha ilaaliyaan iyo xuquuqdooda dhowraan macnaha ayib wa qaala nebigu wuxu yidhi sl lay slam aydan ku noqonay lilcabaasi adeerkii wuxuu ku yidhi camihi waqad ishtakaa isagoo usoo dacwooday ilayhi nebiga usoo dacwooday uga soo dacwooday ana bacda qurayshin quraysh qaarkeed yajfuuna yajfuu inay macnaha ku qallafsan yihiin oo xuquuqdooda ayna siinaynin bani hashim reer bani hashim inay macnaha waxaway xuquuqdooda ayna siinaynin yani inay nooc cadaawada iyo qallayf iyo adadayg ay kula dhaqmayaan oo xaqoodii ka gaabinayaan buu nabiga uga soo sheegtay iyuu nabiga uga soo sheegtay salawatu rabbi wasalaamu caleyh adeerkii cabaas baa dacwadaa usoo gudbiyey nebiga sal lay slam faqaala nabigu wuxuu uhi sal lay slam waladii macbuud baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadii gacantiisa ay tahay laa yu'minuuna ma rumaynayaan dadka ummadda ama saxaabadu ma rumaynayaan xataa yuxibuunakum ilaa ay idin jeclaadaan lilahi ilahay dartii ay idin jeclaadaan waliqaraabati iyo qaraabtinimada idinkiiyo aniga idinka dhaxaysa inay ilaa ay idin jeclaadaan oo aalubeytka jacaylkaan waxaan u jeclaanayna waa nebigaas jeclaa salawatu rabbi waslamu aleyh nebigay qaraabo ahaayeen iyo ilahay dartii waa labadaa macno saas weyan marka xadiiskan uu u tiiriyey sheekhu yani cabaas inuu nabiga uga soo dacwooday sal lay waslam qolo yani reer qureysheed qaar ka mid a oo xuquuqdii ahlubeytka beytka aan ilaanayn nabiguna sal lay waslam uu hadalkaa ka yidhi xadiiskaasi waa xadiid aan sugnayn taasi ma sugna waa xadiid daciifa waxaa soo saaray imaam axmed xadiid la mid ah yani asaniiddiisa qaar ka mida ah inqiaac baa ku jira oo munqaic asaniidda qaarkeedna waxaa ku jira rag ducafa ah sida yaziid ibn abi ziyaad oo kaleeto oo daciif ah marka ma sugna xadiiskaasi lakin axaadiis kaloo fara badan baa aalubeytka nabiga sal lay slam xuquuqdooda iyo dardaaranku nabigu nagala dardaarmay sal lay slam xadiis gooniyaa kuso aroortay maana saas weyaan ayib wa qaala nabigu wuxu yhi sl lay waslam ina allaha alle istafaa wuu doortay bani ismaaciila ismaaciil caruurtiisii wuxuu ka doortay iyo wiilashiisii ayuu alla doortay dhe ina allaha istafaa alla wuxuu doortay bani ismaaciila ismaaciil wiilashiisii carruurtiisii buu doortay oo wuxuu ka doortay yani carabta inteeda kale wasdhafa wuu doortay min bani ismaaciilana kinaanatu ka doortay ismaaciil nebi ismaaciil carruurtiisiina wuxuu ka doortay wiilashiisii kinaana ninka la yidhaha wasdhafa wuu doortay min kinaanatana qurayshan quraysh buu ka doortay wasdafa alla wuu doortay min qurayshin quraysh wuxuu ka xushay oo ka doortay bani hashim waa qoyskii nebiga wasdafaani alla wuu i doortay oo wuxuu iga xushay min bani hashim hashim carruurtiisii buu iga xushay saas maanaa yani nebigu sal alay waslam yani wuxuu tirinayaa ilahi subxaana wa tacaala siduu awowyadii yani markii nasabkiisa la dabagalo silsiladda uu ku yimid nebi ismaaciil marka laga soo bilaabo ninba ninkuu ka fiicnaa ismaaciil hadduu wiilal badan dhalay kii ugu fiicnaa baa nebiga dhalay kinaana hadduu wiilal badan dhalay kii ugu fiicnaa buu kasii dhashay quraysh hadduu nin ba la odhan jira magaca kalu laabale lakin quraysh waa nanas bay dhahaan hadduu wiilal badan dhalay kii ugu fiicnaa buu ilahay nebi maxamed kasii dhaliyey wahaakada ilaa banu hashim oo reer qureysheed markaa saadaadooda ahaa nebigu uu ka dhashay salawaatu rabbi wasalaamu aleyh saas weyaan xadiikaa saasa waxaa soo saaray isagana muslim baa soo saaray can watil watil bnu asqac saxaabigii la odhan jiray baa laga warinaya muslim baana xadiiska warinaya ayib xadiisku marka wuxuu tilmaamaya nabiga sal ly slam aalu beytkiisa inuu ilaahay doortay subxaana wa tacaala kuwa gaaladaa ma ah kuwa gaalada doorashada haddii la yidhahdo wixii nebiga ka sarreeyey oo gaalo ah macnaha waxaa laga wadaa sayidnimada iyo magaca adduunka iyo sharafka iyo taasaa laga wadaa laakiin wixii muslimiin ahaa ama ismaaciil iyo wiilashiisa wixii islaamnimo ah ha noqdo ama wixii macnaha waxa weeyaan maaratay islaamnimadaba qaatay ha noqdo oo nabiga waktigiisiiyo kadibba soo gaadhay taasi waxa weeyaan sharafka qoyseed waxaa u dheer sharafka diineed ayaa taa u dheer macnaha marka ilahay baa u dooray subxana wa tacaala saas way maanaa wayatawallawna waxay ka weli yeelanayaan ahlu sunnuhu aswaaja rasulilah sl lay sl nabiga xaasaskiisana waa jeclaanayaan ahlu beytka marka jacaylkoodu shiicada khaas kuma aha shiicadu way ku xadgudbeenoo way dhaafeen sohodintii yani loogu talagalay bay iyagu ka gudbeen laakiin ahlusunna sunna waljamaaca shiica ahlu beytka ku xadgudubtay u nici maayaan ahlu beytka nabiga sal lay slam saas wey shiica macnaha waxa weeye ka dhigatay shaqo ahlu beytka hala jeclaado oo quluwi ku sameeyey nagu bixin mayso inaan aalubeytka xaqiisi dayacno oo aalubeytka jacaylkiisii aan lumino aalubeytkii nabiga sal lay slam inaan jeclaano waa waajib wuxuu yihi wayatawallawna waxay ka weli yeelanayaan oy jeclaanayaan ahlu sunnuhu azwaaja rasuuli lahi sal lay slm nabiga xaasaskiisii ummahaati lmu'miniina mu'miniinta hooyooyinkoodna ahay ila nabiga xaasaskiisu mu'miniinta hooyadood waay yani waxay hooye ugu yihiin dhanka xurmada iyo ixtiraamka iyay hooye ugu yihiin iyo guursi la-aanta aan la guursan karin nabiga gadaashiisa sal lay slam laakiin axkaamta kale hooye uguma aha sidii hooye la dhaqan karo maalan lalama khalwoon karo ilan hooyadaa waad la khalwoon kartaa soo maa jidhkooda lama taaban karo sida hooyadaa u taaban karto maalan lalama safri karo sida hooyadaa maxram aad ugu uma noqon karaysid marka axkaamta laga wada waxa wey xagga ixtiraamka hooyadiin oo kale idinka joogaan xagga guurka aydaan guursan karayninna guur la-aanta aydaan guursan karaynin hooyadiin oo kale idin la mid yihin marka ummahaat lmuminiin wa wayu'minuuna waxay rumaynayaan bianahunna haweenkaasi awaajahu nabiga xaasaskiisa inay yihiin awaajuhu inay xaasaskiisa yihiin fi laakhirati aakhara xaasas ah khusuusan weliba gaar ahaan khadiija radi allahu canha adduunka hadday xaasas nabiga ugu ahaayeen aakharana iyagaa xaasaskiisa noqon doona nabiga sal lay slam saas man yani xafsa markuu nabigu sal lay aslam mar uu furay ayaa waxaa lagu yidhi soo cesho fainahaa sawaamatun qawaamatun waxaa lagu yidhi waa mid soom badan oo salaad u istaagid badana soo ceshaa la waxaa loogu daray haweenkaaga jannadana waa ka mid marka nebiga xaasaskiisa bal xadiis baaba jiraba saxiixuljaamic sagiirka uu yani sheekh albani ku saxiixiyey oo nabigu leh sal lay waslam almar'atu liaakhiri azwaajiha haweeneed hadday rag badan ay guursadaan ninkii ay isugu dambeeyeen unbaa aakhara qabi doona bu nabig ur sal lay slam oy xaas u noqonaysa marka nabigeena sal sal lay slam sidaas daraaddeed baa xaasaskiisa loo yidhi nin ugama dambayn karo si ay adduunka xaasas maadaama ay ugu yihiin aakharana xaasaskiisa ay u noqdaan ah, nabiga xaasaskiisa sal lay slam marka in yani la jeclaado oo ixtiraamkooda la siiyo oo la qadariyo oo yani yani wilaayada intay kulahaayeen lasiiyo iyadana min caqiidati ahlisuna waljamaca ka mid tahay khusuusan weliba gaar ahaan khadiijatu radi allahu canha ummu akthari wlaadihi nebiga caruurtiisa intooda badan hooyadood leanna hal wiil mooyaane caruurta nebiga sal lay slam intooda kale waxaa dhashay khadiija dhashay ah, ibraahim ooy dhashay addoontiisii yani maria mooyaane caruurta intooda kale khadiija u dhashay nebiga sal lay sl gabdhaha iyo wiilashaba haweenkii kale nebigu uu guursaday sal alay wasalam hal midoo ilmo u dhashay ma jirto xataa caaisha ha ahaatee taa way la dheer tahay haweenka way la dheer oo caruurtii nebiga iyadaa dhashay salawatu rabbi iyadaa dhashay waxaa dhashay khadiija dhashay macnaha wa awalu man ciddii ugu horreysa weeye aamana rumaysa bihi nebiga rumaysa sal lay wasalam ciddii ugu horreysa nebiga rumaysana way ahayd waxaa lagu murmaa iyadii abubakr sidiiq kee horreeyey xadiiska bukhaariga marka la fiiriyo in iyadu ka horraysay baa ka muuqata leanna waxa weeyaan nebigu sal lay slam mar alla markuu malaggu kusoo degay malagii ugu horreeyey ee u argagaxay argagaxiyo orodkii ugu horreeya uu soo qaaday bay khadiiju gurigeeda soo galay warkii markuu u sheegayna khadiija way dejisay oo way rumaysatay oo waxay ku tiri ilaahay dhankiisa marnaba xumaani kaaga imaan mayso waa rumayntii ugu horreysay wey shaksigii u horreeya qaabilay ahayd markii nebigu sal lay slam yani waxyuu ku bilowday marka wuxuu yidhi wa awalu man ciddii ugu horraysay ahayd oo aamana rumeeyey bihi nebiga wa caadadahu oo xoojiyey calaa amrihi arrinkiisa ku xoojiyey ilan iyadaa markii horeba dejisay oo argagaxa ka saartay oo tidhi ilaahay mar walba ku xumayn maayo waa kula jira waa kuu hiilinaya dejintaasay ku samaysay kadibna way isgarab taagtay xoolaheediina waa isku garab taagtay radia allahu canha wa kaana lahu waa wa kaana lahaa waxaa u sugnaaday yani khadiija minhu nebiga xaggiisa almanzilat alcaaliya darajo sare bay nebiga agtiisa ka joogtay salawatu rabbi waslamu caleyh aad bay u darajo saraysay ilaa caaisha radi allahu canha ay tidhi naag aan ka masayray ama islaan aan ka masayray ma jirto oon khadiijo ahayn iyadana waxaan uga masayray nebigu sal ly waslam sheeg sheeggeeduu badin jiray ilaa ay ku tidhaahdo waxaabaad ku moodaa inaadan yani waxa way xaas kalaba lahayn maxaa islaamtan duqdaa ku daba dhigood uunu sheeg sheeggeeda u badisaa waa caaisha marka nebigu aad buu u jeclaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu wax gawraco xoolo qalo xoolaha uu qalay qaar ka mida wuxuu odhan jiray saaxiibadii khadiija ha loo geeyo haweenkiisa khadiijo saaxiibada la ahaan jiray buu nabigu u diri jiray salawatu rabbi waslamu aleyh marka khadiija radi allahu canha sidaas ahayd marka waxaa la tartansiiyaa iyada iyo kee fadli badnaa ayada iyo caaisha oo inoo soo socota iyo fatima bintu rasuli lahi sal lay waslam lannaha yani sayidat nisa buu nabigu ku tilmamay sal lay slam fatima lafteeda markii la fiiriyo xilligay joogeen iyo waxyaabahay usoo qabteen diinta marka la fiiriyo khadiija radia allahu canha baad moodaa inay xagga fadliga ay ka sidato saas way maanaa laakiin haddana culimada qaar ka mida ah waxaa jira hormarinaya caaisha radi allahu canha oo ka hormariya khadiija saas maanaa marka mid walba fadaa'il fara badan bay leedahay asheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmat ullah mid walba markuu fadaa'isheedii soo tiriyey waxoogaa waxaad moodaa in uu kala rajixi kari waayo mid walba fadaa'il goonu nebigu u sheegay sal la alay slam o aada u qiimo badan iskaga tegey intuu mid walba fadaail badan u tiriyey buu manaa culimo badan baana sidaas martay manaa ayib wsidiiqatu bintu sidiiqati radi allah khaasatan gooni ahaan buu yihi asidiiqa hadalkii hore ku cadfan khadiijatu gaar ahaan wasidiiqa bintu sidiiq radia allahu canha allatii midaasoo qaala uu yihi fiiha dhexda annabiyu sal lay slam fadlu caaisha caaisha fadligeeda cala nisaai haweenka intooda kale ay la dheer tahay ka fadli tariidi cuntada tariidka la yidhaahdo fadligeedoo kale wey calaa saa'ir acaami cuntada inteeda kale ay la dheertay tariidka waxay la cunto ay carabtu cuntadooda ugu fiicnaan jirtay oo hilib iyo waxyaaba intay isku kariyaan oo isku yani waxa wey qasaan cunto aad u qaali u qiimo badan bay ahay marka cuntada tariidka la yidhaahdo cunooyinka inteeda kale say uga fiican tahay bay caaisha haweenka kale uga fiican tahay uga fadli badan tahay bu nabig uri sal ly slam marka caaisha iyo khadiija iyo ummahaat lmuminiina jamiican sheekhu insha allahu tacala yaa diidan masalada saxaabada jacaylkooda ka weli dhigashadooda ammaantooda qadarintooda wax ka sheegoodao la iska daya yaa diidan ninka saxaabada nebiga laga kari la-yahay yaa wey wuu inoo keeni doonaa waa niman la yidhahdo raafida wey niman raafida la yidhaahdo shiicada qolyaha wey hadalkan inoo soo socda insha allahu tacala ba yuu sheekhu kaga hadli doonaa wabilahi tawfiq wsala allahuma waslama cala nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbihi waslem